bara'atu dima fi nasixati اlumma labadii faqra ay ku dul wareegaysay mid ka mid aynu xalay wax ka tilmaannay caawana in allahu tacaala faqradii labaad ee ku saabsanayd culummada ummadda tijaaha albayaan wa inqaadi umma wixii ku saabsan baynu wax ka tilmaamaynaa in sha allahu tacaala iyo dowrkay ku lahaayeen qadiyada ayada ah iyo intoodii fasaaday ama ay fidnadu ku dhacday waxyaabihi ay ku kaceen ama dhibaatooyinka ummadda ay u geysteen qaybo ka mid ah, habeen dambena insha allahu tacaala gabagabaya gunaanad baynu ka dhigi doonnaa haddii alla yidhaaha <clears throat> waxaynu markaa hormarnaynaa ardayga ama ninka dhagaystaha ama baaxidka ah ee qadiya min qadaaya alumma alislaamiya raba inuu baadho waxaynu leenahay wuxuu u baahan yahay laba arrimood yaxtaaju ilaa amrayni asaasiyeyn arrinka koobaad waxaa weeye alilmaam bima fi lwaaqici اlmucaashi min itijaahaatin wa wamabaadi'a waafida wa waandima saa'ida adyaanin qaa'ima wa taxliil limacnaaha wa wa wasaa'iliha marka koobaad waxaad u baahan tahay inaad ogaato dunidan la joogo eed ku nooshahay tayaaraadka ka jira mabaadi'da la aaminsan yahay ee ergiskaa ama ummadda ku soo kordhay maamulada jira iyo waxay ku dhaqmahayaan diimaha iyo afkaarta la aaminsan yahay waxay ku salaysan tahay iyo mid walba inaad ku day inaad furfurto ood fahanto xaqiiqadiisa macnihiisa ujeeddada looga leeyahay hirgelintiisa dariiqyowadooyinka loo adeegsado iyo wasaa-isha loo isticmaalo mabda'a ama nidaamka in la hirgeliyo qodobka waa qodob muhiim ah wadaaduna fiqulwaaqic bay ka cabiraan qodobka labaad ee loo baahan waa waxaa weeye fahmu lislaam ashaamil lihadi alxayaa khaaliyan min alziyaadati walnuqsaani wamujarada min alhawa walaraa'i alshakhsiya wamunazahan min alطaa'ifiyati walmadhabiya walcunsuriya alqowmiya almufariqa faina almacrifa alislaamiya hiya rabط اlwaaqici bاlkitaabi wالsunna wاliltizaam bihima ثuma الtacbiiru wاlbayaanu lima fi dalika min xaqin aw baطili walaysa mujarad alkalaami alcaam aladi yaqdiru alayhi kullu axad qodobka labaad ee loo baahan waa in aad u dhuunduleesho faham kugu filanna aad u leedahay diinta islaamka fahamkaasoo keenaya wixii dunida aad ka fahantay ama aad waaqic lagu noolaa aad ka fahantay inaad ku salayso diinta islaamka xukumkiisana marka aad caddayso adoo markaa ka hufan rabitaankaada shakhsiga ah danaha aada leedahay xaggana aan u xaglinaynan qowm iyo qoys iyo urur iyo waddan midnaba oo markaa ka hufan waxyaabaha ruuxa garab mariya shayga xaqa inuu abbaaroo dhanba sidaa darteed wadaaddu waxay leeyihin macrifa alislaamiya ama cilmiga saxiixa waxa weeye in waaqac iyo dunida waxa ka jira lagu xidha kitaabka iyo sunnada xagganna aad iltizaamto kadibna aad cabirto wixii aad fahantay adoo isku xidha waaqic iyo diint masaladii diineed isku xidhay kadibna wixii kuu muuqda ama baatil ha noqdo ama xaq ha noqdo aad caddayso waxaan waa baatilkanna waa xaq ee ma aha kalaam iska caam ah oo nin walba uu awoodi karaa ma almacrifa alislaamiya intaasi waa arar qodobka aan u gudbayna waxaa weeye culimmadii hore muslimiintu waajib albayaan iyo inqaadulumma dowr weyn bay ka soo qaateen wax hadda idinka qarsoon oo hadda aanu idin sharxayana ma aha waxayna waajibka u gudanhayeen aacatan lirabbihim adeeciday rabbiga abuuray adeeceen wa adaan lilamaana wa inqaadan lilumma xilki iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala mas-uuliyaduu saaray inay gutaan bay doonahayeen ilaahayna ugu dhowaadaan ummadda muslimiintaana xaqay ku leeda ay gutaano marka ay e, ay badbaadiyaan dowrka asaga ah baaris bu ahaa dowr muuqdu ahaa xilligii saxaabadu ay noolaayeen ilaa ay ayagu xataa mas-uuliintooda ay iyagoo khudbaynaya ay naqdiyaan sidii salmaan alfarisi cumaro khudbaynaya oo u naqdiyo ood u garanaysaan maxamed bin maslama alansaari baa maalin ka hor yimid cumar bn khataab radia allahu tacaala canhu markaasuu ku yidhi maxamedow bal ka warran maamulkayga iyo dowladdayda qaabkan wax u wado ka waran wuxuu idhi haddaad su-aasha ay weydiiso cumarow waxaad ku wanaagsan tahay ururinta maalka aad baad ugu fiicantaho xoolaha waad daryeesha waadna ururisaa meesha alla ugu talagalayna waad dhigtaa ummaddana waad u danqataa nin soo jeeda ummadda xilkeeda gudanhayaa tahay laakiin maalinkaa ariiqaad ka leexata buu idhi seef baanu kugu toosanaynaa ku baryi maynee seef baan kugu toosanaynaa cumar ma xanaaqina wuxu uhi alxamdu lilahi aladii jacala fii ummati muxamed man idacwajajtu qawamanii bisayf buuhi ilaahay baa mahadle ummaddii nebi maxamed ee ku daray ama dhex dhigay axad markaan leecdo ama aan qalloocdoon diinta garan maro seef igu toosin alimaam cabdillah mubaarag baa soo saaray fii kitaabi azuhd bisanadin saxiix si kastabaa noqotee salafku ama taabiciintu ama saxaabadu in dowrkaa la guto xaqa la caddeeyo oon raaciya raacyo la kala qaadin hawl markaa iska cado bannaanka taallay ahayd fii xayaati taabiciin haddii la yimaado ayadna maclamkaasi maclam baarisuu ahaa oon qarsoonayn cabdullaahi ibnu maarig baa waxaa la weydiiyey boqoradu waa kuma layidhi mulugtiya yihiin baa layidhi man hum fa qaala azuhaad kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala isku xidhay ee adduunyada ee iska ururishay wixii dhibayayna ka fogaada wixii dheefayna ku aaday qolyaha weeyaal yuu yidhi waxaa leey sifladu waa kuwama qolyaha liita ee dhulka yaalle dacda yaalla yay yihiin wuxuu yidhi alladii yaakulu bidiinihi waa midka diintiisa wax ku cunay ee aan dan kale lahayn kaasu wey sifatu eh, asafwal ibnujawsi mujaladka afraad bay qadiyada ku timaada waxaasoo xila ama waajiba waxay muslimiintu u gudanayaan ama culummada muslimiintu ay ugu taagnaayeen ee aayadaha iyo adilada ku yimid qadiyadan in ummadda xilkeedii la guto diintana la caddeeyo xaqana nin walbo garab mara la toosiyo adilada ku timid bay aad iyo aad ugu dhaqmi jireen ka qowlihi tacaala ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati wاlhuda min bacdi ma bayanaahu linnaasi fi اlkitaab ulaa'ika yalcanuhum اllah wayalcanhum اllaacinuun ila aladiina taabuu waaslaxuu wabayanuu faulaa'ika atubu calayhim waana atawaab اraxiim iyo qowluhu tacaala ina aladiina yaktumuuna maa anzla allahu min alkitaab wayashtaruuna bihi hamanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi اlaakhirة cafwan ulaa'ika maa yaأkuluna fii buطuunihim ila الnaar walaa yukalimhum walaa yuzakiihim walahum cadaab aliim aladiina yubaliguuna risaalaat اllah wayakhshawnahu walaa yakhshawna axada ila اllah adilo badanoo ku timid macnahaasay saxaabadu iyo taabiciintu aad iyo aad u dhuuxi jireen ilaa barhkood laga sheegay haddaan laba aayadood ama aayo fii kitaabillah aysan ahayn ma anan fadhiisteen meeshaan fadhiyo sabciina caaman io ummadda waxbarahay xadiidkii cabdullahi bn mascuud baasna qadiyada ku yimid oy salafku aad iyo aad uga xanuunsan jireen markay xataa wariyaan layamnacanna axadakum haybat nnaas an yaquula fi lxaqi idaa ra'aahu aw samica midkiin yaysan u diidin haybada iyo xishoodka ama qajilidda uu ka yaxyaxayo xaqa inuuyuusan ka yaxyixin xaqa inuu sheego xaqaad ogaatay ama aad aragtay ama aad ka warqabto waa inaad sidiisa u abbaarto ood ummadda u sheegto marka haybad iyo aysan ku qaadin riwaayo kale laa ymnacana axadakum haybat الnaasi an yaquula fii xaqin ida ra'aahu aw shahida aw samicahu abu saciid oo xadiidka raawigiisa ah wuxuu ihi wadidtu anii lam asmac waxaan jeclaan lahaa xadiidka inaanan maqalba waa xadiid adagku dhaqankiisu ruuxa muslimka ma bannaana haybadda iyo makhaafada dadka uu ka cabsanhayo inay u diido xaqi inuu sheego cidna yaan laga haybaysan allaha laga haybaysto ilaahay keligii uun ha la ictibaariyo ha la tixgeliyo xaqana ha la abaro ha la caddeeyo waa hawl aad iyo aad u adag weeye sidaa darteed alimaam asindi wuxuu leeyahay wuxuu u jeedaa saxaabigu xadiidka inaanan maqlin baan jeclaan lahaa wuxuu oga jeedaa lisucuubati alcamali bihi calaa wajhi siduu xadiidku yahay in loogu dhaqmo adag sheekh iyo shariif waayeel iyo muxuu ahaaye ilmo caroo eh, daallimo ah ee rag iyo dumar in nin walba wixii xaqa aad u sheegto xumaantan aad ka qabato ninna aadan ka waabanin wax la awoodi kara ma ah ambiyada rusushii intu aad la doorto inbaa awooda marka xadiidka ku dhaqankiisu inuu adag yahay ayuu markaa saxaabigu ka xanuunsanaya taabicigu wariyo abunadra can abi saciidin alkhudri can rasuuli illaah wuxuu asaguna yidhi wadidtu anii lam akun samictuhu taabicigi wuxuu leeyay anna waxaan jeclaan lahaa inaanan ka warininba abu saciid liannu anugu labtirkaygu kuma dhaqmi saxaabiga aduu ka calaalay aniga maxaad moodaa buui riwaayo kale ayuu wuxuu leeyay cabdulahi eh, cafwan abi saciidin alkhudri wuxuu leeyahay wallaahi qad ra'aynaa ashyaaa fahibnaa buuri wax badanoo khaldan baa intaanu aragnay baanu ka cabsannay inaan sheegno oo caddayno intaasoo garamar diineeda ah ama khalad ahba intaan indhaha saaray baan xadiidkan abbaari weynoo naftaa ku diid bini aadam baa tahay waa daciifaysaa marar badan marka ee eh, mas-uuliyadda haddii ninka dareemaya ama iimaan lay dhibaysaa wixii xun ee xumaa ama liitay uu arkay uu markaa ka gaabsada ama xaqigu abbaari waayey suubanuhu sala allahu caley wasalam in badan buu ku carabiyey saxaabada iyo intay wax ka maqashayba inay shayga xaqa abbaaraan aad buu u ammaanay waxaa ka mid ahaa inuu nabigu aada ugu carabiyey saxaabada inuu yidhi sayidu shuhadaayi xamsatu wa rajulun qaama ilaa imaamin jaa'irin fa amarahu wanaahu faqatalah shuhadada waxaa uwaaskooda oo sayidkooda ah xamza nink dar ilaahay dadkii loo dilay waxaa u qiimo badanoo ugaas u ah xamza cabdialib waad ogeydeen qaabkii loo dilay nabigu wuxuu raaciyo asaguna ugaas ah oo xidig iyo horyaal lagu dayda ah nin muslim ah ama axad muslim oo imaam iyo boqor jaa'iroo xadgudbo oo daalima u tagay oo yidhi waxan waa khaldan yahay ilaahay ka cabsoo jooji waxan waa xaaraane ka fogow shaygan waa waajibaad ka tagtay ku aadoo la imow haddee boqor oo adduunkiiba qabsaday haddaad ku tiraada waxaan waa khaldan yahay maanaad igu jeedaa seefba kugu qaadahaya kadibna saa lagu dilay in aduu xaq sheegaya lagu dilo ayuu nabigu ummadda u ammaano u qurxiyey kuna caraabiyo ku boorriyey ilaa uu gaadhsiiyey ninka noocaa ku dhintay inuu yahay sayidi ugaaskii muslimiinta hawshaa marka hawl sahlan ma aha sidaa darteedba markay arkaan ruux muslima ah, taabiciba allah ka dhigo ardayba allah ka dhigo oo waajib diinad gutay oo xaq la dulmiyeyna difaacay ee dulmi la geystana ummaddii ka hor istaagay markay arkaan waa ku ammaani jireen ma aysan ku xaman jirin ama ma aysan duri jirin xadiidkii qays ibn muslim can taariq waad garanaysaan ee khudbada ciideynka ruuxii usoo hormariyee ka dhigay qabla salaa reer bani umaya ay ahaayeen marwaan ibnulxakam baa hawshaa bilaabay maalin maalmaha kamidu markaa banki ciidoo la fadhiyo ayuu khudba bilaabay salaadoon la gaadhin nin istaago marka reer dabi ahaabaa wii waxaan waa khaldan tahay khalad baadna samaysay laba khalad baad isku dartay musallaha ciidoon mimber aan la keeni jirin mimber baad keentay laba khudbadoo dambayn jirtayna waad soo hormariyo salaadii baad dib marisay leanna waa laga kala carari jiray markay saa loo tukadaba waa laga tegi jiray ilaa boqorro waxay u banaayeen waagi dambe markay un wax yaroo waana ah danahooda ka hadlo dadka u hanjabo oo baatil badan sheego oo khudbada dheerayo laba saac dadka rigaysto haysta mararka qaarkood bay salaadaha kale jumcada intay khudbada bilaabaan duhurkii bay ilaa casarkii hadli jireen mararka qaarkood ilaa maqribkii hadli qoraxda ilaa dhacday hadli jireen ninkii dhaqaaqana seef baa taqaana dulmi badan bay ummaddu ku hayeen marka waa laga dareeri jiray saan looga dareerin marka khudbada soo hormariyeen dadki salaadii bay sugahayaan taabici baa istaagay marka hawsha ku qabsaday markaasuu yidhi qad turika maa hunaalika waxaad sheego dhan waa laga tegay hawl siyaasadeed baanu wadnaa fadhiisa buur ciid baa salaad baa soo la soo hormarin jiro khud dambayn jirta iyo mimbar mimbari hawlaha ka baxay fadhiisa buur abu saciid baa maqlahayay dooda dhex martay marwaan ibnu xakam oo amiirkii meesha joogay ah iyo ninkii taabiciga ee iska lalaadsay amiirkii khaldamay markaasuu wuxuu ihi amaa faqad qadaa maa calayhi buur ninkan taabiciga wixii saaraa xila waa gutaybu awood kale ma haye hadduu boqorkii qabto oo yidhi waxaan waa khaldan yahay waana mukhaalifa mukhaalafa lisunna uu yidhi yakfi ilaan hadda gacan ma awooda laakiin af buu awoodaa qalbigayga waa ka naca waa ku daray maalinku awood yeeshana hawshaas la marin mahayo xuu ninkaani asagu wixii saaraa waa gutay kuwa maanta jooga marka adugu xaq isu taagto ama nin xeroowa wixii uu kari kara isku dayo way rifahayaan dayn mahayaan inay dhahaan amaa haadaa faqad qadaa maa calayhi ka sugi waxay waa nin waalan waa mutahawir waa qar iska tuur balaay isku ridhayaa meel u socda ma yaqaan gows libax isku tuurahayaa maantoo dhan intaas in la wadaa laga yaaba meesha uu leeyahay saxaabiga uu leeyahay ardaygaani xilkiisaa raawaa gutay wixii kale anagu noo hadhay oo noo yaalla dhaqan bay taa u lahay markaasuu xadiidkaad garanaysaa caankaa man ra'a minkum munkaran baa ka maqlay ninkanna marka hawshii buu la yimid si kastoy marka eh, duqyaan u badan yahay ama jowr iyo dulmi u jiro dadkii culummada ee horeo sulaxada ahaa hawshaasi culays ma aysan ku haynin inay abbaaraan xaqa sheegaan caddeeyaan si kastaba boqoradu iyo madaxtooyada hawsha u dhibsadeene ninkii la odhan jiray weli bn cabdilmalik nimanka reer bani umaya balaaya laga dhaadhay culummaa usuuba ah intay heleen bay balaaya ku akhriyeen waxaa laga dhaadhacshay marba haddaad khaliif noqoto ood amiir noqoto oo muslimiinta ushooda aad qaado wixii xumaanayd samaysana ilaahay kuu qaban mahayo wixii wanaag wanaageed la timaadana waa lagu qori haddii nin la yidhi wax kastoo dembi oo kaa dhacaba waa macfu wixii khayrana waa kuu qoran yahay fartuu doonu qorahaya warkaasaa lagu akhriyay axaadiis baa weliba loo dejiyey culamaa usuul u dejisay fikradda isagoo ka eragsan oo aaminsan oo haddee tolkii baa kusoo dhaqmahaye zuhri buu u yimid maxamed bin shaaba zuhri buu u yimid wuxuu ihi zuhri fanayga xadii xadiidka adaa u yaqaanee xadiidkan iga warran buuhi muxuu yahay xadiidku muxuu yahay in allaha ida istarcaa cabdan alkhilaafata kataba lahu اlxasanaat walam yuktab ama walam yaktub calayhi sayi'aat ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu addoon ummadda khaliif ooga dhigo wixii xumaana loomaba qoraba malakaynku ma xumaan maba qori ama malaku shimaal xumaanba qori maayo wixii wanaagunbuu qoraa ilma carruur hadda daalimo hadda dhashay miya mumayisa oo la yidhi salaaduhum baa loo qoriya khayrka rufica alqalam can alaa buu ku jiraa boqorku waxaasay ka dhaadhiciyeen taabiciga haddee nacamla ma ahayn caalim sayiana ma ahayn in xaqa abaaru ah wuu u sheegay wuxuu idhi faqaala ya eh, amiir haadaa kadibun buui waa been waa xadiid la idiin dejiyoo been a buui iska ilaali maxaa u daliila inuu kadib yahay waxaa u daliila buuhi ilaahay wuxuu ku yidhi nabigiisi daawuud calayhi salaatu wasalaam yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaq walaa tattabici alhawa fayudilaka can sabiili illah ambiyaa la leeyahay iska ilaaliya xaqa markaad xukumaysaan iyo maamulka diineed iska ilaasha hawadiinna iyo naftu waxay sheegtaa ha raacina yaan laydin waalin yaan ha dhumina ina aladiina yadiluuna can sabiili illah lahum cadaabun shadiidun bima nasuu ywma alxisaab weliid marka waabaa ku baryay aabbihii cabdilmalik iyo walaalihii baa waxaan kusoo dhaqan jiray xadiidtaa unbaa sanka laga gelin jiray waxaa meesha u yaallo iska barkisanaayeen in wixii wanaagaan loo qori xumaanna aan loo qorayn xadiidku waa mukhtalaq badhe mawduuca culamaa usuul baa idiin dejiyey iyo shuyuukhu bani umaya weliid marka wuxuu idhi inna ina annaasa la yaqrunana fii can diinina buui dadku diintaanida naga dagahayaan waana waaleen waana minjaxaabay waana wareeriyeen may runta noo sheegaan sidaadoo kale iminsa boqor intii run been loo sheego laga dharjiyay waagi dambena waa ku baryey xaafid ibnu xajar baa qadiyadda bisanada ku keenay fatxulbaariga mujalladka saddex-iyo tobanaad sabxada boqol labaatan iyo labo alimaam alwsaaci hadda korna qadiyadiisa waanu ka sheekaynay nin imaamo caalim ah shaamna ilahay ku badbaadiyey ee ilaahay waxaa ku sallida maalin maalmaha kameed oo lagu imtixaanay nin laodhan jira abulcabaas asafaax cabdullahi bni caliy oo mu-asisiintii dowladdii cabaasiyada raggii asaasayba ku jiray ee dhidba u dhigay nin jabbaar uu ahaa oo safaaq lidimaa oon inaba aanan nixinoon aan gabanin inuu dooro gowraca iyo inuu ruux gowracana ay u siman tahay ma digaag buu miijinhayaa mise ruux buu gowracahaya u sinaaye marka nin noocaasu ah ninkiibaa markuu intuu dowladdii reer banu umeyo dumiyey oo baaba'shay ayuu u yeedhay awsaaci oo shaam haddee sheekheedii ah markaasuu yidhi dhibka aan geystay hawsha horta bixitaanka aanu soo baxnay iyo dullaanka aanu qaadnay iyo dowladdan aan duminay ee reer banu umeya ka warran buuhi halganka anagu masaxba mase waa khaldan yahay awsaaci wuxuu yidhi hawshan iga daa maxaa jira daa-uud ibnu caliy oo walaalkaan saaxiibba ahayna iga daaba hawshan iyada ah qolihii hore carabta ama boqoradii ama dadkii hore muslimiinta ahaa wejiga iyo macrifada iyo aad bay u tixgelin jireen daa-uud ibnu cali waa abulcabaas ninkan boqorka walaalkii wey aniya awsaaciya marka ninkaa daa-uuda saaxiibba ahaa oo macrifo ahaa marka walaalkaa baanu isku fiicnayne su-aalahan adag iga daabuu imaamku leanna su-aalahan haddii aad ka leexatoo tiraahdo waad fiicantihiin horay u wadana ilaahay baad cadhagelin haddaad boqorkii ka hor timaadana seef baa ku taqaan oo madaxa lagu bushaaqi marka wuxuu yidhi hawshaan iga badaaba ka bood buui su-aashaan ka boodi maayo ka jawaabo markuu arkay inaan awsaaci la daynaynin yo wuxuu yidhi camalkaad u soo baxdeen niyadiinay ku xidhan tahay buui haddii muslimiin dulmi iyo baaba haystay inaad ka difaacdaan ilaahay iyo diintiisa u gargaartaan aad doonayseenna allah idinkala xisaabtami hadday baqi iyo xadgudbi iyo dulan iyo kursi raadis idin ka ahaana rabbi baa idin kala xisaabtami niyaday ku xidhan tahay xadiidka cumar ee dheera ina maclamiliyaad buu u sii daayay boqorka hawshaas ma jeclaysanin cabaar buu fooraray dagalku laalaadshay ma dishaa wadaadka ma iska daysaa awsaaci marka wuxuu yihi maryihii baa la dadkii meesha fadhiyey iyo ciidankiisii niman sayaafiin la yidhaahdo oo boqorku ninku firiyo gowracaa meesha taagan hadli mahayo fiiriyo hebel aahayn eh, budhi madaxa ku maqanba marka dadkii shacabkii oo dhanba nin walba wuu xadxaytay ninkan dhiiggiisa wadaadka dhiiggiisa iska ilaalay buu leh awsaaci haddana wuxuu yihi meeshaan maqaam aad taagantaa akhaan lagu weydiin doono weeye xagga alle isxiji buu ihi ilaahayna isku xidh wuxuu idhi waa yahay dadkii aan laayay saaka aroortaa awsaaci la imtixaanahay toddobaatan qoysu reer banumiyuu ninkaa gowracay isla aroortaa qoyan toddobaatan qoys ayuu gowracay culimmadoodii iyo duqaydoodii iyo indheergarodkooda ku jiro wuxuu ihi dadka aan laayay iyo intay ii dhimana reer bani umaya meelaan ku arkaba dhiiggooda soma banaana buui reer bani umaya dhiigooda so xalaal ma aha buui hawshaasi ka war wuxuu idhi awsaaci cabdullaahiyow daa-uud baan saaxiib ahayn la soco buui bimacnaa su-aasha iga daawooya su-aashaan jooji su-aashan waa su-aal adag inaa ilaahay cadhogeliyo iyo inaa adiga ku cadhogeliyo labada mid unbay noqon buur marka ilaahay cadhogelintiisuna haddee naar baa taalla haddaan rabbi ku cafiyin adiga haddii lagu cadhogeliyana adduunkaygii baa khasaari waa adduunkaada dhaafin niyow iga daabo hawsha sheekhu u jeedaa wuxuu idhi waa inaad ka jawaabto hawsha adoon ka jawaabin wax socon mahayo wuxuu idhi dhiigga reer banu umaya kuma bannaano xaaraanna weeyabu inaad laysana ma banaanayd xadiidka cabdulahi mascuud ee taqaanee arbiciinka lagu xifdiyey laa yaxilu damurin eh, ilaa bixda alaa damurin muslimin ilaa bixda alaa buu u sheegay dadkan muslimiin bay ahaayeeni dhiiggoodii waxaad ku bannaysatay noo sheeg adugu mayay gaaloobeen qisaas bay ku dhaceen maxad bay galeen sabab hadda annagu noo mudoo dhiiggooda aad ku bannaysatay ma hayna buudhi marka xaaraan bay kaa tahay halkaa markay mariso hawshu waa kullaatay boqorka aad buu u foorarsaday foorarsiga hore wuu waroonaaye kan buu ku daahay ushu uu watay inuu dhulka ku miduu bilaabay ul dhulka lagu kawiyana waa goodi wixii lagaa samayn lahaabaa laga laga fikirhaya ma adduunka lagu dhaafin ma layska kaadayn hawl culus wey hawsha iyada wuxuu yidhi haddaba waa yahay mar dambeo madaxa kor u qaaday xilligaa ayadu waxaa la bilaabay in ciidankii mooyane dadka o dhan meesha ay ka sheexdaan ilaan nin la yidhi wixii aad laynaysoo dhanba waa baatil dhiig bilaashaa daadaysay oo xaaraana wax kuu bannaanna ma aha taa macnaheedu dowladdii reer cabaas ma jirto wey laakiin waa abbaaray sheekhu leannu ma ahayn caalim sayi kaana caaliman saalixan caabidan lilah idan wuxuu yidhi ka gudu qodobkaas wixii xoolihii hanti aan ka dhacay reer ban umaya ka warranbu sheekhu godkiiba ku laabtay ahayd daa'uud baanu saaxiibo ahay daa-uud macrif ahayn waxbay taraysaa sheekh waxay u taraysaa sabab meel asbaab wey leannu ninkan ay walaalkaa saaxiibada ahaayeen ee caalimkee wixii aad jawaabtay diiniyan ka jawaab maxaad ku dishaa waa haddii aad caqli leedahay haddii laakiin aad aafaysan tahay sida ninkan oo kale nin aafaysan bu dad badan buu baabiiyey adeerkii nin diloo gowracay wey nina u daahi maayo marka wuxuu yidhi maalkoodii hantidoodii ka war awsaaci wuxuu yidhi hantidii reer bani umayo ayaga hadday u banaayeen xoolo ay leeyihiin oo xalaal ay ahaayeenna adugu xaaraan bay kaa tahay buuri ayaga hadday xoolo xaaraan oy soo dhaceen oy booliyadeen oo muslimiin ka boobeen ay ahaayeenna adaaba ka sii daran buui laba goor bay xaaraan kaa tahay adiga xoolihii reer banu umaye ay lahaayeen ayagu haday lahaayeen milkigooda ku jirtay xalaal ahayd ruux muslimo xoolihii oo dhacday weeye buui waa xaaraan horaan ayagu haday soo booliyadeenna adna waad ka sii booliyatay waa laba booli adaaba ka daran buu waa su-aal adag wey boqorku wuxuu bilaabay dhulka inuu kawiyo ushina dhulka ku mid oo ku turturqo iyo foor buu bilaabay nimankiina waa diyaar garoobay ninkii loo tilmaamo qoorta qaadi jiray markuu inuu u jawaabo uu diiday oo cabbaar fooraray buu ihi cawsaaci yidhi boqoro inaan baxaan rabaa riwaayo kale inaan kaadibaa ay haysana waa la sheegaa ilaan saddexdaasa ilaahay ka badbaadsay mid ka dara inay timaadaa laga yaaba waa la fasaxay awsaac ilahay baa saa ku badbaadshay alimaamu dahabi baa mowqifkaasuu la yaaban yahay siduu u culus yahay abulcabaas siduu wax yeeli jiray iyo awsaaci mowqifku istaagay buu inoo sawirahaya wuxuu leeyahay dahabi fi sir aclam tarjamada sheekha laga akhriyo qad kaana cabdullaahi bnu caliyin malikan jabbaara safaakan lidimaa'i sacba almiraas wmaca hada falimaamu alawsaaciyu yasdachu bimuri اlxaqi kama tara la ka khalqi min culamaءi الsuuءi aladiina yuxasinuuna lilumaraءi ma yaqtaximuuna bihi min الظulmi wاlcasb wayaqlibuuna lahm اlbaطila xaqa qaatalahum اllah aw yaskutuuna maca alqudrati calى bayaani اlxaq hadalkaa qiimaha badan buu ku gunaana tarjamadiisa wuxuu leeyahay cabdullaahi bnu caliy oo abulcabaas loo yaqaan asafaax wuxuu ahaa boqor xad gudbay oo mutakabir ah safaakan lidima dhiigga daadsha aad weliba u daadiya sacbal miraas la dhaqankiisuna uu adag yahayba nin lala noolaan karo oo xataa lala dersi karana maba ahayn ayadoo sidaa jirto wax kastoo xaqi ka hor istaagay lahaa awsaaci ama cabsiin lahaa ama uu shayga xaqaa ah kaga waaban laha meesha xaadir ku ah wamaca maca daalika buu yidhi imaam awsaaci wuxuu ku dakray boqorkii jabbaarka ah inuu xaqi khadhaadhaa u sheego buu ku dakrahayaa sida culamaa usu ay yeelaanna muusan yeelin buuri culamaa usu maxay sameeyaan umarada iyo waxay u qurxinhayaan dulmiga ay samaynhayaan iyo xadgudubka iyo kufriga iyo shirkiyaadka shaygii baailkaabay xaq ugu bedelhayaan xaqibay baail ooga dhighayaan maxay kaloo sameeyaan waxay sameeyaan inay xaqi caddayntiisii ka aamusaan ayagoo kari kara inay caddeeyaan waa dhaqamada culamaa usu alimaam ibn abi dib baa ka mid ah ragga mawaaqif xamida istaagay xaqana sidiisa u abbaaray maca alcawaaridi waalcawaa'iq abu jacfar almansuur isaguna wuxuu ahaa nin safaag lidimaa oo weliba adeerkii asna guri ku dumeeyey oo ku dilay ninkii wuxuu ahaa garaac imaam maalik laba boqol iyo kontonood ku dhuftay ilaa la sheegay bacdu riwaayaat imaam maalik inuu awoodi waayo inuu guntada macawistiisii la sheegay waagii dambe in imaam maalik asagoo masjidka nebi maxamed la daris ah inuu jamaacada kusoo tukan waayo wuxuuna ugu soo tukan waayey sida rawaaidka qaarkood ay tilmaamaan markii la garaacay oo ula badan ay ku dhaceen waxaa kontaroolkiibaa eh, ka dhumay marka neefta imaamka ka soconaysa marka wuxuu odhan jiray masaajidka nebi maxamed xadad igaga dhex iman maayo ixtiraaman limasjidi rasuul sal l slam buu gurigiisa ugu tukan jiray waa la sheegaa si kastaba noqotay xanuun badan buu la kulmay waxyaabihi uu ku garaacay waxaa ka mid ahaa in uu reer madiina maalin maalmaha ka mid uu beeca ku qasbay ee abu jacfar almansuur oo nin kale loo qaadahayay markaasuu yihi imaam maalik baa la weydiiyey fatwa istiftaa baa lagu sameeyey wuxuu ihi baycat lmukrahi laa tasixu ruux la qasbay baycadiisu ma asaxayso halkaa wuxuu ka fahmay jacfar almansuur inuu maalig leeyahay baycadaad waxba kama jiraan in lagugu baxana waa bannaan tahay saasaa imaamka loo garaacay si kastaba noqotay ninka abu jacfar mansuura oo nin daalim ahaa oo jaa'ir ahaa isagoo wanaag badan iyo khayr badan muslimiinta u qabtay dulmigu muslimiintu u geystaa khaaskii baynu ka hadlaynaa maalin maalmaha ka mid ah abu jacfarba waxaa u yeedh wuxuu u yeedhay ibn abi dib maxamed cabdiraxmaan abulxaaris shaykhu lislaam almadani buu u yeedhay wuxuu idhi iiga waran dowladayda maamulkayga howlahaygusu howlo kala degan oo socdo oo kitaabka ilaahay ku dareersaday ma aha oo sunnadii calamkeedii taaga oo gaala kala gaabshay oo muslimiin u adeegay soo caadil ma ihi bidhi anugu ka war wuxuu idhi su-aashaan axdan aniga kan su-aashan boqorow wadaadaha kale weydii may wuxuu adiga kuma dhaafto cidaan adiga la weydiin maayo aniga haddaad i weydiisay bu ilaahay baan ku dhaartay ina dulma la faashin bibaabika buul haddaad aniga i weydiiso dulmigu iska badaa magaalada kale iyo guryaha kale kaad adigu degan tahay baa ugu dulmado adduunka ilan dulmigu waxaa loo yaqaanaa inuu meelaha kale ka dhaco xaafadaha iyo dowladdu ka fog tahay iyo meelahan boolisku joogin iyo xisbadu meelahaysan ka dhoweyn isha dowladdu meelahaysan ka dhoweyn baa laysku dulmiyaa oo xadgudub ka dhacaa wuu usoo urushay wuxuu ihi guriga aad degan tahay meel ka dulmadan maba jirabu magaalada inteedii kale warkeed badaabu boorsna waa iska tagade muxuu sameeyaa ilaahay subxaana wa tacaala markaad xaqiisii aad ilaaliso allana isku xidho waa ku difaacahaya alimaam ibn kuma gaabsanee inuu boqorada keliya runta u sheegee wadaado ba xataa uu ka garhsudhay hawshiisa hawl saalana ma ahayn alimaam axmed xambal baa ku ammaanay nabidiibi mawaaqifta uu ka istaagi jiray jawarada intaasoo taaqi buu fooda geliyey axmed baa la weydiiyey maalig iyo nabidiibi keebaa qiimo badnaa wuxuu ihi cibaadaadka khaaska iyo howlaha waa gooniye ummadda waxa loo taro dulmin ummadda ha laga difaaco boqorna run ha loo sheego ibnabidii baa kaga fiicnaa buuhi nin kula midana ma jiraan buuhi kaana salban fii diin illah maalik ibnu anas imaamkaas iyo xadiidka aad taqaaneen khiyaar اlmajlis albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa yaa sheekhiisii rabiicat ra'y rabic bn abdiraxmaan baa wuxuu yihi xadiidkan laguma dhaqmi karo maxaa jira lianna camal ahli lmadiinati waa mukhaalifun lah maalig wuxuu taqliidiyey sheekhiisi xadiidkii baa wariyey asaga maaligaa wariyey maalig can naafic can ibni cumar waaba xadiid ulaati ah saasuu ku wariyaa isaga rasuulka waxaa udhaxaysa saddex ruux ama waxaa dhaxeeya laba ruux oo ah naafic iyo iyo ibnu cumar keliya waa hunaa'i weeye marka xadiidkii buu ka tagay ku dhaqankiisi maca sixatihi wa salaamatii ayuu ka tegay ibn abdii baa loo sheegay hawshii gaadhay wuxuu ihi yustataabu maalikun in taaba wa wailaa duribat cunuquhu maalig waxaa la odhan ka toobadkeen xadiidka radinta aad radiday hadduu diidana qoortaa lagoyn lanna waa zindiiq murtada buuri hawshaas nabidiib wax ku duray ma jiran culummada waxaa le waa ijtihaaday ijtihaadkana waa saxnaan karaa waana khaldanaan karaa alimaam axmed xambal baa qadiyadda soo guuriya bisanadin saxiix abu yacla alfara yaa fi kitaabi طabaqaat اlxanaabila mujaladka koobaad laba boqol konton iyo koob ku sheegay bisanadin saxiix can axmed axmed baa marka wuxuu odhan jiray maalig muta'awil buu ahaa wuxuu sallimay axmed oo ogol yahay xadiidka nebi maxamed oo asaxoo ah ku soo gaadhay haddaad radidoo diidda inaad gaaloobayso lagu dili waa musallam cinda axmed wabni abi di'b laakiin axmed wuxuu tilmaamoo bidhaameeyey cudurdaarkii maalig wuxuuna yidhi wamaalikun lam yarudda alxadiida walaakin ta'awalahu calaa hayri dalik maalig xadiidka muusan radiyinoo muusan diidin asagoo asaxay laakiin arkay camalkiisi iyo fiqigiisi inuu khilaafsan yahay fiqigii taabiciinta iyo ahlulmadiina halkaas ta'wiilkaasaa galay hadduusan muta'awil noqon lahayn gaal buu noqon lahaa ardaygii maalig shaafici baa la yaabay wuxuu odhan jiray raxima allaahu maalikan lastu adri man itahama fi isnaadi hada alxadiid itahama nafsah aw naafican wa acdamu an yaquul atahima ibnu cumara wuxuu ihi maalig allahu naxariista xadiidkan meel cidluu kaga tegay buu waxaa isweydiin mudan buuhi shaafici maali xadiidkan sanadkiisuu ku tuhmay buuhi ma sheekhiisa naaficu tuhunsan yahay ma asaga maaliga istuhunsanba waxaaba ka daray inuu yidhahdaa buui waxaan tuhmaya ibnu cumar oo taa waaba hawla khtara saxaabigu hadduu faraha la galo taas wuxuuhi waaba lagu kala tegi laakiin laba mid uun inuu naafic ka shakisan yahay oo sheekhiisii ah oo hadduu naafic ka shakiyo axaadiis badan baa ka duma maali waxbaba hayn mahayaba ilaa axaadiiu u badan raggu ka kaxaystu ka mid yahay uu ka wariye adugu almihim culummadu qadiyadaasi aad bay u ixtiraameen maaligna ta'wiilkaasaa lagu cudurdaaray iyo ta'wiilkaas ilaa ay qadiyadu dahabi isku day inuu daciifiyo qadiyo culus wey imaam min a'immati lmuslimiin oo la takfiirinayo likowni radda xadiian waaxidan min ahbaar alaaxaad hawl culus wey isku dayay dahabi sanadka inuu duray laakiin sanadku waa suga iyo saxiix wey wanaagsanayd ay culummadu ka istaageen khaasatan ahlulxadiid waalfiq fitnadii markay timid khalqulqur'aan wax idinka qarsoon ma aha markay bidca timid oo boqoradii reer bani lcabaas ma'muun iyo muctasim iyo waahiq iyo ay fitnada la yimaadeen dad badanna ay u sacbeeyeen jahmiyo iyo muctasilo iyo wadaado badanoo markaa shayaadiin ahaana hawsha ay horboodeen muslimiintu meeshay ka istaageen culammadii qiimaha badnay axmed maxambal mowqifkiisa ummadda alle ku badbaadshay axmed bin nasr alkhusaaciiyo mowqifkiisii wax qarsoon ma ah adduunyadoodii bay iibiyeen waxayna doorteen aakhariya diintoodii bay difaacdeen ilaa axmed laga soo guuriyey inuu odhan jiray makle istartiibi hebel waa jawaabay mukrah baa tahay ilaa man ukriha alla yidhi ruksada qaado wuxuu odhan jiray haddii ninka caamaygaana uusan garanaynba waxa laysku hayo caalim walboo la qabto la baquujiyana uu isdhiibo calan cad taagto diintaana yaa u gargaari ba odhan jiray goormu xaqu marka nusraysan u helaya wax u heliya axmed nasr alkhusaaci baa lagu gowracay oo lagu dilay sidaa oo lagu salbiyey leexa la saaro lagagay la salbiyey markuu arkay dowladdiina hawshan aysan daynaynin ayuu wuxuu damcay inuu asaaso urur hoose oo jamaaca siriya munadama irhaabiyu sameeyo hoose baycuu ka qaaday wuu diyaariyey markii laba baqdaad ilawi baa dhex maree labadoo dhinac buu kala dejiyey naaxiya sharqiya naaxiya alharbiya wuxuu raba markay ballaadhaan oy tababartaan inuu hal mar afgambiyo oo dowladdan iyo nimanka mujrimiinta dhulka uu dhigo haddii ciidan aan si fiican u tababarayn raggii uu diyaarinayay mid ka mid a ah intii habeen la qabtay oo la tuhmay oo la yar buquujiyiba ru wuxuu sheegay wuxuu ihi koox baan nahay sheekhaasaanu amiira halkaasna calaama ku diyaarsannay seefuhu meeshaasa noogu xabaalan yihiin meer dhow warbaa idinka xertoo dhan baa la raadiyey sheekhii baa la qabtay saasaa lagu dilay waliba boqorku cadhadu u qabay wuxuu yidhi madaxiisii intuu gooyo buu geed kala laadshay jirkiisi intiisa kalena geed buu ku salbiyey markaasuu yidhi qibladaha laga sii jeediyo wuxuu u sameeyey marka xaras uu ardiyaal buu u sameeyey ilaaliyahadhiyo habeenba muslimiintu waaba sheekha waa yaqaan inay jeclinba u danqanayeen inay soo agmaraan ay u duceeyaan ama u danqadaan buu diidan yahay waagii dambe ilaah baa ku fidneeyey ayagii baa ilaahay ku ceebeeyey sheekhu markuu gabalku dhaco madaxiisi waxaa la xaqiijiyey biasaaniid madaxiisu intuu wareegsado xarkaha lagu xidhay goosto yuu qiblada aadahaya qur-aanbu bilaa min suurati alfaatixa waagu markuu baryana waa khatimi jiray mucjizay ku noqotay ummaddoo dhan baa marka waardi bay ka qabteen hal laba kiilo wuxuu soo mari kara saan qur-aanka loo maqal ninka arkana waa la dili jiray waa la xidhi jiray toddoba sano markuu sida aabay bay xabaaleen isagoon isbedelin toddoba sano geedka ku xidhna oo leex ka lalaaday dhibkaas diin baa lagu geystay muslimiintaas iyo culummada ayaga ah waxaa kamida mid halgankii muslimiintu ay culummadu la soo galeen diinta difaacida ahlu qirawaan waa afriqiya markii tunis iyo maqrib aljeria iyo jazaa'ir iyo muritania ilaa masar wixii kor ilaa libiya dhulkaas waxaa qabsan niman cubaydiyiin loo odhan jiro zanaadiqo ah ama loo yaqaana faatimiyiin ama loo yaqaano eh, baatiniyo waxaa tiraadaba nimankaas ilaahay wuxuu ku badbaadiyey muslimiintii fidnada u geysan layahay niman maalikiye ah, oo suufiya ah, oo ashaaciro ah wahaabi joojiba iyo sunniya nimankaas waxay maalikiyu min xayu اlmadhab alfiqi اlfarci min xayu alcaqiidana waxay u badnayen ashaaciro niman sunniyiina oo uu ka mid ah abu cuhmaan alxadaad waa jireen iyagu sunniyiin oo salafiyiina laakiin waxay u badnaayeen suufiya iyo waxay u badnaayeen mutakalimiin iyo ashaaciray u badnaayeen laakiin waxaani gaalnimo weeye gaalnimo cad bay arkeen markaasay waxay isku dayeen inay qaab kasta oo la dagaalamaan mar inay dowladda go'doomiyaan oysan la tacaamulin wax ilaa aysan u qabanin mar waxay isku dayeen munaadaraad dooda dhaadheer bay la galeen oo ay ku caddayen inay gaala yihiin mar waxay isku dayeen inayba la halgamaan dagaalkii mahdiya la odhan jiray ee ka dhacay magaalada dusheeda afar kun oo caalim baa ku dhimatay afar kun oo caalim bayna caabidin wa faqiihin caalimin baa ku dhammaatay waa dagaal maalin dhacay waagi dambe nin khaarijo abiyaziid oo ohan jiray baa ku baxay dowladdii baatiniyada markaasay culimmadii maaliki o dhan taageereen oo waxay dhaheen khawaarijta iyo zanaadiqada khawaarijtaaba ahlulqibla oo ahlulbidacah kuwanaa ka daran waa in wax laga qabto dagaalka laba boqol oo sano ay ku wadeen dowladda ayada ah ilaa waagi dambe ay dumiyeen oo baabi'iyeen masarna ay ka duntay baqaayaadkii masarna salaaxudiin baa israaciya waa garanaysa markay weliba ka soo afjaraan maqrib iyo waqooyiga africa kasoo kasoo afjaraan masar baa lagaga soo duuli jiray ila masar bay nimanku fadhiyeen haddana way baabi'in jireen shacabkoodii iyo culummadood ma aysan kalaan waa ku leedeen abulxasan alqaabisi wuxuu sheegay in fii macraka waaxida ay ku dhinteen afar kun oo faqiihoo caalim nimankan maxay muslimiin baan nahay salaadahay tukan hayaan jumcadii iyo jamacaadkii bay oogahayaan qudaadii fuqahay leeyihiin nabigay ku salin hayaan hoostana balaayay ka wataan xagga hoose waxay ka wataan waa shayaaiin zanaadiqa wey ummadda waxay u caddayn islaamnimay u muujisan hoos marka loogu dego waa kufri cad marka waxay dhaheen min xayu daahir nimankaas waa kafaro wa min xayu lbaain waa zanaadiqa iyo baaino wey dagaalkaas dagaal ba-aanoo kutub laga qoray wey ninkii doonaya faahfaahinteeda ha ugu laabto kutubta ee khaaska ee taraajimta reer maalikiyo khaasatan kitaabka la yihahda macaalim aliimaan fi macrifati ahli khayrawaan iyo kitaabka la yihahda mxuu ahaaye riyaad النufuus uu iska leeyahy abu maxamed almaliki ama tartiib اmadaari madaari wa taqrib اlmasaalik qaadi ciyaad marka mowqifkay istaagan aad baa loo mahadshey ilaa waagi dambe la yidhi abu cuثmaan alxadaad oo ninka hawsha bilaabay ahaa oo qarnigii saddexaad bilowgiisi dhintay saddex boqol iyo saddexdii buu geeriyooday wuxuu la mid yahay baa abucuثmaan alxadaad wa axmed bnu xambal fi اlmaqrib ila mashriq iyo bari ilahay ummadda wuxuu ku badbaadshay axmed bnu xambal dhanka kale ninkaas alla ku badbaadshay waa lagu dayday maqaamaad bay leeyihiin mawaaqiftii ay ka qaateen xataa dadkii taageeray dowladdaas ama la shaqeeyay waynu gaari doonnaa markii laga soo gudbo fitnadii ba'anayd ee ilaahay khayrkii in la caabudo iyo shirkiga iyo qubuurta iyo fitnatljahmiya iyo mutakalimiinna ilahay ummadda wuxuu ku badbaadiyey sheekhulislaam ibnu taymiya raxmat ullahi markii qarnigii toddobaad iyo siddeead ba la soo gaadhay mixnatu tataar fitnadeedii iyo dagaalkii saliibiyiinta noocyaha badnaa raggii ilahay ku badbaasha waxaa ka mid ahaa ee alciz bn cabdisalaam ibnu oo ka dambeeyey markii yeman iyo bilaadaasba ay hadhaysay fitnadii raafidada raggii ka hortegay ee aadoo la dagaalamay waxaa ka mid a ah ummadduna ay ku mahadisay alcallaama maxamed ibraahim alwasiir qarnigii marka la soo gaadho koyo tobnaad muslimiintu waxaa hadheeyay bidca bacdu taqliid oon meella noo cayminin inaad diintiiba laga tago oo wadaadda la aamino oo markaasi nin walba wuxuu doonayo uu ka diin dhigto oo taqliidku la ammaano ijtihaadkan la dagaalamo ninkii mujtahidi ijtihaad sheegtana loo arkaba inuu diinta ka baxay qubuuriyadii iyo mushrikiintii ayaa adduunka hadheeyey raggii aad ula dagaalamay ummaddu ammaanta waxaa ka mid ah saalix bn mahdi almaqbali oo aad lagu ammaanay la dagaalanku la dagaalamay qubuuriyiinta iyo ictizaalka iyo taqliidka fi اlymn maxamed ismaaciil asancaani baa kamida mida ragga dowrka qiimaha badan qaatay waynu soo maray culummadii hindiya bariga aasiya joogtay ee juhuudda ay geysteen iyo dowrka muslimiinta ay ka qaateen badbaadintoodi markii fitnadii ingiriisku ay soo bilaabatay ee caalam ulislaami in la qabsado hindiya laga soo bilaabay qabsiga u dambeeyey ixtimaarka u dambeeyey waxaynu kusoo sharxnay qadiyadaas waxba kaga noqon mayne kelimada iyo aharu lfatawa alinizaamiya anugu telefon ma watee meelo kale ka raadisha waxaa ka mid ahaa raggii culimmada ilahay ummadda ku badbaadshay qarnigii labiyo tobnaad ee shaxaan cabdiwahaab raxmat ullaahi tacaala caleyhi iyo dowrkiisa ka qaatay la dagaalankii fitnooyinkii badnaa ee weliba khaasatan fitnat lqubuur iyo cubaad alawthaan iyo qubuurtoo la caabudo iyo awliyadoo wax la la barakaysto qaabka oo dagaalamay ilaa lagu qabsado ay wadaaddo badan ku naqdiyeen oo layidhi waa takfiir khaariji ah dhiigga muslimiintana bannaysta kuna degdega dagaalka lagu eedeeyey laba qodob altakfiir waalqitaal aad loogu eedeeyey taariikhda waa dheer tahay nin walba muslim oo caalima oo wanaagsan waxay la tahay dowrku istaagay iyo ummadda wuxuu u galay waa iska caddahay la tahay qoys kastoo ama gobol kastoo culummo uun ilaahay ku badbaadiyay lahaan jireen innaga soomaali ah ee taarikhda hadda u dambaysay boqolkii sane u dambeeyey ama labada boqol u sane u dambeysay culamo badan baa soo marto ilah nagu badbaadshay raggii soomaali wax baan u taray waxaa ka mid aha cali majeerteen baa ka mid sayid cabdalla xasan baa ka mid labadu waxaa ka sii horreeyey sheekh axmed guray baa ka sii horreeyey hadda oo konton sano ka hor ama toddobaatan sano ka hor raggii aad u dadaalay waxaa ka mid ahaa sheekh cali colow baa ka mid ahaa sheekh yuusuf xaylaa ka rag badan baa qadyadaasi soo maray oo ummadda ilaah ku badbaadshay nin walbaoo caalima oo juhdi mashkuura ummadda u geystay ilaahi subxaana wa tacaala ajir iyo xasanaad ha ka siiyo dambigiisna ha ku dhaafo inaguna kuwii ka faa'idaysta allah naga dhig waxaanu u gudbaynaa eh, inaan wax ka tilmaano dhaqamadii iyo dafeetadii xumayd ay u geysteen culamaa usuud diinta ama muslimiinta qaybo ka a ah ay u geysteen ayagoon raadadkan wax laga tilmaamo wey intaanan raadkaa bilaabin waxaa baraarujin lahaa xaqiiqa laabudda minha oo ah ninka caalimka ama faqiiha ah waa bashar aan macsuum ahayn bal antum basharu miman khalaq macsuum ma aha waana shay macluuma arrinkaas cinda almuslimiin raafidada unbaa qabta imaamku ama caalimku waa macsuum wa haaulaai laysuu min almuslimiin ma axaday waajibayso in la ateeco fii kulli shayna ma jiro oon rasuulka ka ahayn fii caqiidati almuslimiin ilaa cinda almarwaaniya niman reer bani umayo iyagu aaminsanaabaa jira ninka amiirka waa in lagu adeeco fii kulli shay shar iyo khayrba haaulaai almarwaaniya warkooda inaga daaya in badanoo wanaagsanna waynu soo tilmaanay inaanan sheegi karin oo carakawaana waa jiraan wanaagga aanay u badan yihiin iyo khayrkay u badan yihiin laakiin mararka qaarkood inay xagaldaacaan ama ilduufaan ama damac adduunya uu qaado ama shuba diineed ay gasho kadibna ummad badan ay ku halaagsanto ayaa laga yaabaa waxaynu wax ka tilmaamaynaa manfacada adduunyada ah raadka ay ku leedahay wadaadka muslimka ama caalimku nabigu waa kii yidhi inna likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati lmaal xadiidkii axmed iyo tirmid ay soo saareen waxaana waajib ku ah nin kastoo ardaya ama dhagaysta ah inuu casaa'imta eego iyo go-aanada diineed ee cimaamadaha weynankooda uusan eegin caalimka fitnowgiisa iyo aafowgiisu labanbay u laaban inay shubha diineed gasho iyo inay shahwo qaada iyo nin jeclays iyo kursiga ra'aasiya nolol adduunya carabdhaq iyo hunguri uu qaado waxaa laga yaaba ninka caalimka faqriga iyo baahidu ku nool yahay inay labaduba ka qayb qaataan inuu fasaado diinta ka leexdo waxaynu tusaale usoo qaadanaynaa nin loodhan jira alimaam cali mansuur asafaar dhinkaasi waagid hore nin sunni oo fiican buu ahaa markay nimankii baatiniyadii shiicadii soo baxeen ee cubaydiyiintii zanaadiqada ahaa faqrigii uu ku sugnaaba wuxuu geeyey inuu nimankaa ku biiroo taageero wadaadka iskale maxamed bn xaari kitaabkiisa qudaatu qurtuba wa fuqaau ifriqiya wuxuu leeyahay itarahu alfaqru waliqlaalu wa muxabatu sudadi ilaa an tasharaqa watashayaca waraama an yustara lahu dalika can alcaamati waljamaca faaba allaahu dalika calayh wuxuu leeyahay ninkaa faqriga hayay iyo asagoo jeclaa kursiga iyo magaca hebel baa meeshan haysta wax ka koreeya ma jiro isagaa looga dambeeya nin magac jeceloo ammaan jecel buu ahaa xaggana faqiir buu ahaa inta labadaa qodobba waxay u geeyeen inuu noqday waagay dambe nin cubaydiyiinta taageero oo tasharaqa waxay u jeedaan waa mustalax ay istima culamaa lmaalikiya almaqaarib isticmaalo waa tashayaca ayay u jeedaan markaasuu wuxuu doonay inaan la ogaanin oo caamadu u muujiye dadka muslimiinta inuu yahay weli sunni nimankana uusan la shaqaynin ilaahay baa kadidoo waa facshirmay buu ihi sheekhu sabxada laba boqol siddeetan iyo saddex buu sidaa ku yidhi waxaa ka mid ahaa nimay ilma habreed ahaayeenoo la odhan jiray alimaam cabdulmalik ibnu moxamed adabbi almacruuf bibni albardown eh, wuxuu leeyahay wadaadka u tarjumaystay halaba calayhi xubu daraahimi midlu andaadihi min kutaabi alwathaa'iqi fatasharaqa wاftakhara bidalika walam yastatir bihi kastitaari bni khaalatih cali bni mansuur fahuwa alyowma miman ahara waafaada waاktasaba bima اltazamahu min ahdi اdaraahimi fi katbi اlwathaa'iq qudaatu qurtuba wa fuqaha afriqiya safxada laba boqol sideetan iyo afar wuxuu leeyahay wadaadkani waxaa madax maray nin xoolo jecel oo lacagta jecel buu ahaa nin aada xoolo jecel buu ahaa xoolo jacaylkii keligii maaha niman badan baa la qabay buu cudurkaa la qabay oo ragga dowladda wuxuu qoray ee karaaniyaasha ama qudaadda wuxuu qora ah waagi dambe marka wuxuu noqday cubaydi shiici uu noqday wuuna ku faani jiray ma qarsan jirin ba asagu wadaadki hore wuu qarsan jiray caamadii baa laakiin faanta ilah baa facshiray kan asagu oo ku faanahayaaba sida ilmahabreedkiibu maanta marka la joogo wuxuu waa nin hodan oo tanaadoo maalqabeena oo wadaadka dambe xooluu ka dhargay xaggee buu ka helay xooluhu ka urursanyay nimankan zanaadiqada ah xagganna uu kula shaqaynhaya weeye adduunyada dadka u xoolo badan maanta ku jiraabu waxaa ka mid ah wadaadihii ku aafobay adduunyadu ay aafaysay qaasim ibnu khalaad alwaasiti shiicadii zayd iyo nimanka zanaadiqadabaa u yeedha inuu madhabkooda qaato taageero markaasuu maxaad ii ogashiin waxay dhaheen magaalada baaje loo yaqaano yaan qaadi kaaga dhigayna wuu la shaqeeyey markay caga dhigteen ya waxay dhaheen magaalada iyada qaadiba uma baahno magaalada aan kuu ballan inaan qaadi kaaga dhigno qaadiba waa laga kaaftoomo magaalo yar weeye magaalada u dhow baa loo xugun tegi qaadi kaaga noo joog waa fasaxanta iska tag waa lagu danagaadhay kadib baa qolofkiisi la tuuray qudaatu qurdubaad loogu laama saxada laba boqol sagaashan iyo afar waxaa ka mid ahaa raggii ay adduunyadu shahwadu ay fasahaadaysay alimaam abubakr bnu sulaymaan wuxuu le wadaadka u tarjumaystay kaana fii imlaaqin shadiid nin wuxuu ahaa aad iyo aad u baahan oo faqri badan ku sokoroo shiid uu ahaa walaa yantasibu eh, eh, likitaabi alwathaa'iqi bilqayrawaan ilaa man tasharaqa dhibkoodu wuxuu ahaa nin shaqo qabanaya ama qaadi noqon ama xataa karaani qaadi u noqon ma jiro inuu noqdo noqdo shiici mooye wadaadii nafti baa qabatay kadibna hawshiibuu ku dhacay oo galay maal badan buu shaqaystay waqad iktasaba minha maalan jasiima ayuu leeyahay wadaadka ee muxadidka kitaabka qoray asaguna laba afar ha lagu noqdo qudaatu qurtuba waxaa laakiin la yaab leh caamadii maalikiyada waddankaa joogtay nimankaa cubaydiinta wayloodin waayeen si kasta intay yeeleen baa caamadi la dhaqaajin waayey caamadu caamad wax fahamsan bay ahayd nimankan waa zanaadiqa waa gaalo culummadii waa wacyigoodii buuxisay oo wax ku akhriyey oo hanuuniyey oo dhagaabiyey marka nimankan culamaa u suu ah iyo nimankan kharimay caamadii waa ta'tiirin waaye waxay culummada u tarj qadiyada ka hadlay sida qaadi ciyaad iyo ibnu dabaab kitaabkiisa macaalim alimaan iyo abu abubakar almalikiba soo guuriyey in dhowr boqol oo caamo muslimiina loo laayay inay marka la aadaamaya dhihi waayeen xaya calaa khayr alcamal ilaan shiicada waa taqaana markay aadam hayaan xaya calaa khayr camal bay ku daraan caamadii nin walba masaajid joogo muadin waaa lii xaya calaa khayr camal ku dar ku dari mahayo aadaankii la yaqaanay ba aadam qalaf waa la dilhayaa dhowr boqol baasaa lagu dilay shiicadu waxay yidhahdeen nimanka cubaydiyiinta markaad tukanaya salaadaha jahriga bisinka inaad la jahartaan maaliki maxay qabaan bisinka in la saraysto ama laga tago caamadu waxay dhaheen waan ku dhimanaynaa weligaana bisim la jahri boqol kun boqol kun rag dhan baa lagu laaya caamo ku baabaaday maxay ku dhammaanhayaan meeshay wadaadahu leeyihiin in la jahrana waa bannaan tahay in la saraystana waa bannaantah waa madhab tafsiilkaa qaba mid diidan mid ogol laakiin markuu gaadhay in dhib laguu geysan waa muttafaqe in lala jahrahayo haddii ulbaa kugu dhecdaan la jahri waa iskala jahri laakiin caamadii maalikida waa la marin waayo ooma arkaan bisin baa laa jaraa bese waxay u arkaan inay tahay hirgelin iyo dhibadoo loo taaga dowladdii zanaadiqada iyo dowladdii shiicada waa diideen waa ku dhammaadeen qadiyadda qeed aad loola yaabo way wa maca daalika waxaa la yaabla marka inay caamadina sidaa u adkaystaan oo bisin baa la jahra wadeen lagu dilo oo aadaan badxayi calaa khayr alcamal ku dari wadeen lagu dilo wadaaddo waaweyn hadda aynu soo sheegnay ay godkaa ku dhacaan oo adduunya iyo xoogo xandha adduuna ay markaas u fasaadaan ciyaadan billah waxaa laga yaabaa ninka caalimka ah waagi hore inuu ahaa nin faqiih oo caalim muxadid oo muqtadaa bih oo imaam ah waaga damba fidno adduunya intay qaado uu noqdoba cinda alcaammati ka murtadin laga soo qaado ragga qadiyadda ay ku dhacday waxaa ka mid ah alimaam abulxasan cali bn cabdillahi almadini shaykhu lbukhaari wa shaykhu abaqa ninkan nin imaam oo caalim oo la yaqaano weeye khaasatan fanniga xadiidka looga dambeeyo ilaa abu xaatim araazi la weydiiyey oo la yidhi axmed bnu xambal imaam ahlisunna waljamaaca iyo cali bn madiini keebaa aqoon badan fanniga xadiidka oo uu yidhi fanniga xadiidka cilalka iyo sardinta iyo mutuuntoo la xifdiyo cali baa ku horeeya iyo asaaniidda xagga fiqigan axmed baa ku horeeya nin fanniga cilalka kula mid ahaa ama mutuun in la kala saaro ama sanad la kala sooco ma jirin asaga wa maca daalika markay dhacday fitnata khalqulqur'aan oo axmed adkaystay oo rag badan adkaysteen ragna leeda ragna ilaahay badbaadsay raggii fidnoobay buu ahaa waxaana asaga laftirkiisa ka sugan inuu yidhi man qaala bikhalqi اlqur'aani fahuwa kaafir asagaa sidaa yidhi kadib axmenu du'aad oo ninkii shaydaanka ummadda baaba'shay ahaa ee fidnadaa waday wadaadahana imtixaan jira raggana layn jiray ahaa yaa yaa wuxuu arkay eh, inuu cabdullaahi ka jilcsan cali inuu rag kale ka jilcsan yahay buu arkay waa daraaseeyey cali ibn cabdilaahi almadiini abulxasan inuusan axmed oo kale ahayn buu daraaseeyey nafsaaniyan buu u daraaseeyey kadib markuu usha loo baacay wuxuu yihi qur-aanku waa makhluuq cali markii la qabtay ee layidhi hala garaacay wuxu anyaan lay garaacin maxaa jira qur-aanku waa makhluuq baan leehay waa la sii daayay kadib xaggaa laga wareegay waa la qabtay waa lala hadlay xoolaa la siiyey waa la waday cali ibn cabdillahi almadiini waagi wuxuu la soo saftay si aan mubaashir ahayn oo la soo saftay dowladdii wadatay muxuu ahaa qur-aanku waa makhluuq ee bidcada ummadda ku leynaysay iyo wadaadii hawshaa watay buu la saftay alimaam ibnu rajab alxambali baa qadiyada ka xanuunsado wuxuu leeyahay wa kaana eh, ibnu lmadini qad imtuxina fii mixnati اlqur'an faajaaba mukraha uma inahu taqaraba ilaa ibni abi du'aad xayu istamaalahu bidunyaah addunya lagu duubsado xoogo la siiyey maaragta ushan haa mar danba hadaad u noqoto qur-aanku makhluuq ma atanaa ku taqaano xoolaha naho iska aamo maxaa dhiboo ku haya wadaadkii ulla waa loo gelgelay doolarna waa loo daadiyey kadibna sandaradaasuu ku tagay wa saxibahu wa cadama waa la soo dhoweeyey waa la weynay shaykhu lmuxadisiin wa imaamu lmuttaqiin waa la waday wadaadka la bumbuneeyey wixii baa la tagay wuxuu yidhi ibnu rajab fawaqaca bisababi dalika fii umuurin sacba xataa inahu kaana yatakalamu fii aa'ifatin min acyaani ahli اlxadiiثi yurdii bidalika bn abi du'aad fahajarahu imaam axmed lidalika wacadumat الshinaacaة calayh xatى saara cinda الnaasi kaأnahu murtad wataraka axmed الriwaayaةa canh wakadalika ibrahim alxarbi wغayruhma wakana yaxya bn macin yaquul huwa rajul khaafa faqala ma calayh walow اqtasara clى ma dakaru bnu macin lacudira lakin xaaluhu kama wasafna wqad ruwiya canhu anahu qaal wuu sii waday sharxu cilli tirmidi ibnu rajab mujaladka koobaad baa lagu laaban karaa wuxuu leeyahay waagi dambe wuxuu gaadhay axaadiistu axmed xujaysto iyo muxadiisiintu ay xujaystaan ayuu soo qaaday ibn abi du'aad waa shaydaani cali buu u keeni calina waa nin naaqid ah oo xadiidka iyo rijaasha iyo fanankan bale ku ah wuxuu dhihi xoolahana qaado ilahay baan kugu dhaashay xadiidkan cillo un iigu aan axmed hordhow kula dooda ila axmed baa meesha ugu xidhan oo la mari layahay rag bano barano culamaa ah layahay waagi dambe waxay gaadhay in qays ibn abi xaazim oo nin imaam aho mxuu ahaaye la yaqaano rawaa can alcasharati almubashiriina biljanna oo mutafaqa calaa xujiyati wa jalaalati wa imaamati wa iqati wa cadaalati yayuu xadiiu ku jiru xujaystay axmed xambal baa xujaystay fi ru'ya ilahay in aakhira la ibn abi duaad ba xadidka soo qaaday sanadkiisiiba u keenay canilmadini ninkan iga warranba xadiidkan wuxuun igu sheeg buuri wax kastoo adduunyana iweydii axmed baa nafta ii keenay xadiidkan wax ku sheeg wuxuu ihi wax kala garan mahaye qays nabi xaasim nin xujo away laakiin reemiyiba ahaa bawaal calaa caqibey nin ree baadiye oo taagnida ku kaaju ahaa buui intii buu soo helay intii buu la soo diyaargaroobay muxuu ahaa ibn abi duaad axmed baa xadiid ku xujaystay wuxuu yihi waxaa ku jira fii sanadihi rajulu maطcuun man huwa qays bn abi xaasim acraabiyun bawaalun calaa caqibay axmed wuu gartay wuxuu yihi hawshaani waxaa kuu soo dhiibahee calimadin rag waa isyaqaanaa ilmadeed waa inta istaqaanee wuxuu yihi halkaasa lagaaga keenay waxbana kama jiraan aad ba badan baad kala wadaadda hadda difaaca muxuu aha cilmiga diin i difaaca waa jiraan oo dha hawshaas wuu ka toobadkeno inuu ka toobadkeno oo fiicnaadee muran ma laha laakiin xaalad arrintaa ku sugnaa oo ummadda uu dhibay baa jirto adduunyo lagu duufsaday si kastabaa noqotee muxuu ahaayey waxaa ka mid a ninka le abulxasan abulfaraj ibnu jawsi taladiisii ama qadiyaduu ka hadlay baa in badan kuu muuqanaysa wuxuu idhi adduunyadan weligaba ha isku hadlaynin waxaad arkaysaa buu nin labaatan sano afartan sano mustaqiima cala alistiqaama ku taagnaa fii aakhiri laxadaad fasahaadoo leexday billaahi calayka tafakar fii man qataca akthar alcumri fi اtaqwa wاطaacati uma caradat lahu fitnatn fi اlwaqti اlaakhiri kayfa nataxa markabahu اljurfa fagariqa waqta sucuud buuhi aad waxaad u fiirisaa buui ood ku fikirtaa sayidulkhaairka ku sheegay safxadaas boqol iyo saddex hadalka asaga waxaad arkaysaa buui cimrigiisii oo dhan nin kusoo dhammaystay wanaag siddeetan jir wey afartan jir wey konton jir wey waa lixdan jir cimrigiisi badankii khayr iyo wanaag iyo taqwo iyo cibaado kusoo qaatay maalmihii u dambaysa unbuu gaala la safan oo duub iyo weer gaala qaadanaya waa imtixaan waagi wakhtiga u dambeeyey baa fitna ku timid waxaad egtaabul markabki iyo doontuu saare adduunka uu kaga tallaabi lahaa ee aakharo ku aadi lahaa siduu godka ogu dhacay fa hariqa wuxuu maanshoodo oo haftay oo baktiyey wakhta sacuud xilligu baasee duuila dallaci lahaabuu god ku dhacay bohollada iyo marka hadaanta iyo hantaqyada laga duulay waa inaad aad laskaga ilaaliyo ilaahay baana subxana wa tacala ummadda ilaaliye allahna ilaaliyo waxaa ka mid a fitnooyinka ummadda aafeeya ee culummo badan ay ku gadsoomeen waxaa ka mid a waaga dambaba inay fidnadu kula gaadho nimankaa niman muxuu ahaayey fidno yaroo bidcaa ku dhacay ama saacado uma duubsay kadibna toobad keenay waxaaba laga yaabaa mararka dambe ninka faqiiha ama caalimka inayba la gaadho gaalnimo uu gaalnimo ku dhintay ciidan bilah oo asaguba gaaloobo waxaa nabiga ka sugan sal ly inuu yidhi laa taquumu saacatu xataa talxaqa qabaa'ilu min ummatii bilmushrikiin qiyaamadu dhici mayso ilaa qabiilo dhan ummaddayda ka mida ay mushrikiinta ku biiraan duni dhan iyo dowladaa ku biiray nabigu qabaa'il buu ka hadlay dowlado dhan baa ku biiray laa taquum musa xataa talxaqa qabaa'ilu min ummati bilmushrikiin wa xataa tubad tacbuda qabaa'ilu min ummati alawthaan ilaa qoysas dhan iyo qabiilo ay asnaamta caabudaan qiyaamo dhici mayso ilaa kooxo iyo qabiilo dhan iyo fi'aan min annaas ay gaalo ku biiraan axmed iyo ahlu sunankaa soo saaray abu darda baan loo sheegay inuu nabigu yidhi sayakfuru qowman bacda iimaanihim nabigu u yimid wuxuu nabi allow waxaan maqlay inaad tiri dad baa gaaloobi doona bacda maa ay muslimiin ahaayeen wuxuu nabigu wuxuu ajal waan idhi walasta minhum nabi wuxuu waan idhi laakiin adugu ka mid kuwa gaaloobi doona shahaadaa la siiyey fa qabla maqtali cumaan biqaliil abu darda cumaan oo buu dhintay hortii xadiidka bukhaari baa soo saaray fi lwsat E, fi taarikhi alwsad iyo abarani bisanadin saxiix waxaad ogtihiin xadiidka caanka ah ee tirmidi meelo badanba ku yimaada iyo axmedba ina bayna aydiikum fitanan ka qiطaci leyli mudlim maxaa daba yaala yusbixu rajulu fiiha mumina wayumsi kaafira wayumsi mumina wayusbixu kaafiran yabiicu diinahu bicaradin min addunya saaka waag wuxuu kugu bari adoo mumina galabtabaad gaaloob ciyaadan biاllah galabka wuxuu kugu dhacdoo muslima waagii barye baad gaaloobi ma diintii baad ka tegi maye ma baad nici islaamkii baad nici maye adduunyo xoogow shili ma ah xoogow iyo xoogow biilaa ku duubsanba ilma adeertaa meelay raacdo ruuclaysaa iska daba ordi markaas waxaa la soo xaadira ataqwa haahuna ataqwa haahuna baad la imanaysa waxaad og in xilligii nebi maxad sal ly slam ay dad saxaaba ah nabigoo nool salawaatu rabbi wasalaamu calayh caalim iyo faqiihiya wadaad joojiba soomaaliya eh inay saxaaba gaaloobino diinta ka baxeen baad ogtihi waxaa ka mid ahaa ninkii la odhan jiray cabdullaahi ibnu khatal saxaabi buu ahaa islaamay oo muhaajir oo soo hijrooday ayuu ahaa caamil buu nabigu ka dhigay zaku inuu soo ururiyo u diray asaga iyo niman wada socday oo sakada soo ururin hayay markay sakadii soo urursheen oy soo dhow yihiin oo madiina ku soo dhow yihin bay meel ku daateen oo seexdeen addoonu wato muslimaaba ah wuxuu ku yidhi raashin noo kale waan daallo waa rafaadnay addoonkaas xalow dhan buu soo socda waa dhacay balliq hadhow markuu soo kacya eh, ina khatal iyo wuxuu arkay addoonka quurinhayaba wuu xanaaqay seefu ku kala gooye wuxuu yidhi adoo muslim dilay haddaad madiina ku laabato nebi maxamed wuu kula xisaabtamay seef baa ku taqana waa cararay waa gaaloobay waad garanaysaa in la dilay yowm fatxi maka asagoo ku dhegan mutacaliq biastaar alkacba muslim buu ahaa fitna qaaday waa ridoobay saxaabi buu ahaa fitna qaatay waa ridoobay gaalnimu ku dhintay waxaa ridoobay rag katabatulwaxyi ah oo muxuu ahaaye waxyiga markuu soo deg wax ka qori jiray waxaa ka mid ahaa cabdullaahi ibnu sacd ibn abi sarx oo cumaan ibnu cafaan xagga hoy ka ahaayeen ee xagga nuugmadan u jeeda asagu waa ridoobay makuu tagay yowma fatxi maka markii lasoo qabto waa kii islaamay fa xasuna islaamuhu waagi dambe nin qiimo badan oo ilaahay waxbaray oo cilmi leh oo weliba taqi oo noqday xataa fidnooyinkii dhacay aan dhexgelin laakiin kaana saxaabiyan min katabat alwaxy waxyiga soo dog wax ka qori jiray kadibna waa ridow fidnaa ku dhacday ilaahay baa aakhiran badbaadiyey waxaa ka mid ahaa saxaabadii ridowday xaaris ibnu suwayd alansaari wuu soo islaamay madiinuu yimid kadibna waa ridoobay tolkiiba ku laabtay haddana wuu u dhaafay weliba nasaaro u galay waxaa ka soo degay saxaabiga qowluhu tacaala kayfa yahdi اllahu qowma kafaruu bacda iimaanihim washahiduu ana rasuula xaq wajaءahum اlbayinaat wallahu laa yahdi qowma الظaalimiin ilaa aayadihii ka dambeeyey aayadaha markay soo degeen isdaba yaalle toobada u furahaya ayaa nimay qaraabayeen baa aayadihii qaaday meeshuu joogay iyo qoyskii uu dhex joogo mushrikiintaaba ugu tegay aayadihiiba u sheegay wuu dhegaystay suwayd ibnu xaaris alansaari wuxuu idhi tolkay imaysan been sheegin buuhi tolkayna waxaa ka runnimo badan buuhi nebi maxamed nebi maxamedna waxaa ka run badan buuhi ilaahayga soo diray ilaahay iyo rasuulkiisi iyo tolkay been ii sheegi maayaan buui soo raacay markuu soo raaco yimid baa hawshoo dhab u yimid run baa loo sheegay waa islaameen faxasuna islaamuhu fidnadu marka wadaad soomaaliya oo ridoobay ama nin duub weynoo gaala la saftay ama la gaashaan qaaday haddii wadaad yaroo soomaaliya iska lalaadsaa la yaabin tanoo go-an dagaal murtadiinba ku mashquulsanaa afartii bilooda noloshiisa u dambaysa ayuu xagga ciraaq yar holliyey shaamna ciidan u diray asagoo atraafta shaam iyo atraafta ciraaq taataabtay ayaa cumar u shiqaaday asagaa ballaadhiyay dowladda islaamkana meel walba gaadhsiiyey idan haddiiba nebi maxamed oo nool la ridoobi jiray asagoo dhintan la ridoobay fidnooyinkan gaalnimada ee diinta lagaga baxaya ku aafi ilaahay uun ka baray inuu kaa badbaadiya mooyee see u dhici kartaa sheekhbe inuu gaaloobay meesha waa in laga saaro raggii ridoobay waxaa ka mid ahaa bilkhusuus ashcad ibnu qays baa gaaloobay muslim buuna ahaa fii xayaati moxamed wuuna gaaloobay kadibna wuu soo islaamay fii xuruubi ridda markuu abubakar la dagaalamay baa lasoo qabtay markaasuu abubakar baa walaasha u guuray abubakar waagu dhibi inaan ninkaa dilaan jecaan daynin maxaa jalaaliya fitno badan baan oga baqayaa buuri abubakar firaasuu lahaa inaan walaasha u guuriyana ma saxnayn inaan markaan soo qabtay daayana ma saxnayn laakiin waa badbaaday ba allah badbaaday faraha ka qaada buuri laakiin iska ilaaliya ashcad ibnu qays buu odhan jiray abubakar waxaa ka mid ah raggii ridoobay shuyuukhulqabaa'il duqaydhan oo qabiilo u ah ogaasiyo yaa ridoobay fi lfitna waxaa ka mid ah aqrac ibnu xaabis wuu ridoobay fii xuruubi ridda waxaa ridoobay cuyaan ibnu xusn albadri alfazaari waa ridoobay laakiin labaduba way soo loobteen ilaislam bay usoo laabteen waxay ka hadleen usuuliyiintu fii mabaaxithim alusuuliya ka hadleen ma bannaan tahay caqlan ummadda islaamka o dhan inay gaalowdo waxa islaam sheegtoo dhanba daar iyo daba inay gaaloobaan ma bannaan tahay waxay dhaheen waa jaa-izun caqlan ahaan wax dhici kara wey dadku inay di hadda soo iyagu khiyaarkood diinta maysan ku qadannahaa inay khiyaarkood kulligoodba oga baxaanna waa dhici karta caqlan laakiin waxay dhaheen sharcan ma banaan wax sharcan dhici kara ma ay dheh maxayse u dhici karin nabigaa yidhi ummadaydu baadi isku ku kulmi ummadaydu baadi ku kulmi ina ummatii laa tajtamicu calaa dalaala axaadiistaas bay isku jamciyeen urursheen xadiid xasana ama saxiixa cala aqal cala alaqal kadibna ijmaacaad baa lagu xoojiyey waxaa leeyahy adiladaas hadiid waxaa lagu bushin karaa xadiidka laftirkiisu oo la odhan karaa nabig wuxu ummadayda oo dhanba baadi kuma kulantu yidhihi ummadaydoo xilli walbaba joogto ma dhihin fii kulli waqtin wa zamaan lama dhihin saxaabadii iimaani islaam bay ku dhinteen intiina dambeo dhan waad gaaloobi kartaa soo lama odhan karo ilaan bacdulumma mar hadduu badbaaday oo islaamnimii diin ku dhintay intiina kale caqlan wa sharcan waad gaaloobi karta wadaadaa yidhi oo usuuliin arrintaa baadhay laakiin waxaa ka fiican oo in la xujaysto ah axaadiidta ee laa tasaalu taa'ifatu min ummatii waa iska baxdi taraf fikri ah laakiin sax ma aha laakiin waxaan rabaa inaad dareentaan wadaaduhu meelahay qodqodahayaan tataabanhayaan inaysan sahlanin baan raba in la dareemo laa tasaalu taa'ifatu min ummatii xilli walba inta muslimiintu jiraan dadka islaamka sheeg taa'ifo muslimiina oo diinta ku toosan la waayi maayo niman waaweyn oo culummo ah oo kutub qoray oo a'imo ajila oo kutubtooda lagu daraaseeyo jaamicaadka ayaa culummo takfiiriyeen inuu gaal yahayna aaminsan yihin gaalnimana ku dhintay aaminsan yihiin waxaa ka mid a ah ibnu rushd almaliki saaxibu bidaayat اlmujtahid wa nihaayat اlmuqtasid kitaabkan hadda jaamacadka lagu daraaseeye meel walbaba ayaa linkiska lahaa wey shan boqol sagaashan iyo labadi mise shantii meelahaasu geeriyood rag badan oo culmaa takfiriye maxay ku takfiiriyeen wuxuu ka dhaqaaqay waxaan loo uu aafoobay wuxuu ka dhaqaaqay waxaan loo baahaynon suuraga wuxuu yidhi waxaa bannaan ambiyadu iyo nebi maxamed inuu been sheego limaslaxati اljumhuur nebi maxamed baa been sheegi kara buuri ciyaadan billaah oo muxuu been u sheegi wuxuu u sheegay ummaddu masaa'ilka diineed ee maskaxdu aysan qaadi karin ayuu nebigu ka been sheegahaya oo wuxuu u sheegay macno ay fahmi karaan oo caqligooda uu qaadi karo macnihii dhabtaha ee xaqiiqadaha ee alla u soo dhibin uu ka qarinhaya muxuu oga qarin maskaxdoodu ma qaadi karto waxaasuu kitaabba ku qoray oo kitaabkiisa hadda loo yaqaano muxuu ahaayey lmaqaal iyuu ku qoray iyo manaahij uladila iyo ku caddeeyey warka asaga ragga xukumay inuu zindiiq ahaa murtada ibnu taymiya ka mid ah daa'ifada sidaa qabta keliya ayaan ku dhiiran buuhi hazali inaan takfiiriyo hazaali oo iska jahmi ah ee wuxuu idhi laa ilaaha ila allah ruuxi muslim ah ee ku dhawaaqa een burinin waa in la daaya buuhi wa aa'ifa almunaaqida laa ilaaha ila lah burisay waa aa'ifada wuxuu yidhi alatii taquul jawaazu اlkadibi cala alambiyaai limaslaxat اljumhuur kitabkiisa faysal utafriqa bayn isdaq alislaam kooxdaa keliya ayaa mutafaq inay gaala yihiin buu liannahum naqaduu laa ilaaha ila allah ibnu rushdi mxuu ahaay iyo hazali laakiin rushdi baa dambeeyey hazali baana horreeyey laakiin fikirku fikir hori jiray baa ninkanaa ku aafoobay nin weyn oo caalima oo kutubtiisii meel walba daadsantaho alimaam loo yaqaan haddii kutub usuul marka la marahayo la yidhaahdo qaala alimaam mafkhrudiin araazi baa mise waa juwayne imaamulxaramayn baa lasku hayaa raazi loo badan yahay si kastaba noqotee ninkaa taqaana mafkhrudiin raazi maxamed cumar ibn xusein sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu xukumay inuu kaafir ahaa muddata min azaman mudduu gaal ahaa uma taaba wa rajaca ila lislaam wadaad marka sakaraad oo miskiin oo soomaali ama afrikaanah oo meeluu wax ka jiraba aan garanaynin haddii liwaado uu dhex fadhiya ee la soco ha qariibsanin maxaa lagu galay muxuu ahaayey eh, raazi wuxuu ku hadlay dhegaysa iska takfiiri ma aha raazi wuxuu kitaabkiisa loo yaqaana almataalib alcaaliya ee hadda sideedda toddoba juud laga daabacay iyo kitaab goonihu alifo loo yaqaana asiru lmaktuum fii mukhaatabati alkawaakib wanujuum iyo wuxuu ku caddeeyey awliyada in la baryo oo qubuurta la caabudo oo xidigaha loo fuuxiyo uunsi loo shido iyo foox kadibna loo sujuudo manfaciya maslaxa ku jirta buu jinkaa kuu adeegi adoo dhan baa lagu biibin waxaa duntaa lagu qaban gabadha gudiidaa lagu buquujin ninkii saa ku filan dhah laga soo tuuri manfaca ku jirta bui adduunka marka cibaadat alkawaakib wاlnujuum wاsixri wاطalaasim maslaxa iyo manfucu adduunka leeyahay wayna bannaan tahay buu sheekhulislaam wuxuu ninkaa wuxuu ku dhacay kufr iyo naaqid mujmaca waana gaaloobay laakinahu raajaca alislaama kaana murtadan burhatan min azaman buur mudduu gaal ahaa maxaa yeelay muslimiintu waxay ku ijmaaceen afar ruux waxaan ka ahayno ninkii gaalnimo ku dhaca inuu gaal yahay afar xaalo inaabad ku sugan tahay mooyee haddii aad gaalnimo ku dhacdo aad garanayso kaafir baa tahay alimaam ibn xasan baa ijmaaca soo guuriyey fii kitaabi alfisal filmaya wannixal alfusno wadaaddaa akhriya waa maxay gaalnimo haddaad ka makhraati kacayso ku gaaloobi maysid ninbaa gaalnimo ku hadlay nabigii buu caayay ciyaadan billaah ilaahay buu hogaadiyey xumaan buu sameeyey dhab baa la soo siiyey maxkamaddii iyo xisbadii baa soo qabatay maxkamad baa la keenay markaasaa ninkan waxaa lagu soo eedeeyey inuu diintii meel kaga dhacoy oo ilaahay caaye ama rasuulkii caaye ama malaa'igtii caaye ama ambiye ama aayad qur-aan a beeniyey caddaynaya bayne keenalaya sheekh hebel iyo sheekh hebel wadaad hebel baa makhraati kaabal waa lagu soo qabtay maxaa ninkan u yidhi wuxuu yidhi baad leedahay waad ka makhraati kici markaad shaahid tahay eed gaalnimadii ku soo celisayd ka marakacday ku gaaloobi maysid aad ka makhraati kacday inay sidaa iyo sidaa too ninku sidaayo laguma gaaloobo haddaad xaakitood naaqil tahay wax dhacay baad soo gurinaysa somaad oga digto caaw dhan gaallimaan soo goyna qayba ka mid a ah, hebel baasaa yidhi hebel baasaa yidhi ku gaaloobaynaa qarad saxiixa adoo raba ummadda inaad ummadda oga digto ama ilaahay xugumuu sheegay iyo gaalnimo lagu dhacay laqad kafalna qaaluu in allaha alaau alaaa in allaha wa wanaxnu akhniyaa waa xikaayatu kufrin naqlu kufrin liqaradin sharciyin laguma gaaloobo laakiin haddaad gaalnimo usoo guuriso ciyaar usoo guuriso waad ku gaaloobaysa gaalnimadii adoo afka ka sheegi kara haddaad ficil iyo baractis ku samayso waad ku gaaloobaysaa waxaad dhihi kartaa sanam ruuxi u sujuuda waa gaal baad odhan kartaa markaasaad tihi maalan tusaalean tusaya sanam meesheelaad u sujuudday culamadu waxay leeyiin gaal baa tahay maxaa jira waxaa kaaga filayd ardayga iyo dhegaysta inaad ku tidhaahdo ilaahay khayrkii ruuxi barya ama sanam u sujuuda ama wax u gowrac waa gaal waa la isfahmhayaa laakiin waxaa tiri ilahay wax u gowraca macnaheedu waxaa weeye lacagta qaad ceesaan iisoo iibi baa iibi waa laguu soo iibshay sanamkii budaaway dhash waad u gowracday hawlahan ka war waa kufri waadaduhu leeyihiin sidaa darteed adaacadaha markay ka hadlahayaan jaraa'idka iyo suxufta nabiga lagu caayay ama diinta wax lagaga sheegahayo afun ha ku gaabsadeen inay sheegaan oo ka digaan ha ku gaabsadeen hadday laakiin sawiro noo soo daayaan oy falki keenaan nabiga sidana loo caay hawsha waati daawada hawshaa far baa ku gadan waqad yukafaruuna bidali aad waa in hawsha ayada ah haddaad naaqilta ku gaaloobi maysid haddaad shaahid tahayna ku gaaloobi maysid qaari baa tahay qur-aanka waad qur-aanka in la akhriyo lagu cibaadaysa laisku oga in allaha faqiirun wanaxnu aqniyaa yuhuu tiri ku gaaloobi maysid ila waad akhrinaysaaba kufrigan qur-aanku soo guuriye gaal laga soo guuriyey sheegidiisa iyo dareerintiisa iyo akhriskiisa lagu gaaloobi maayo qaariga iyo naaqilka iyo shaahidka soo saddex ma aha maxaa soo hadhay mukrah nin la qasboo la dirqiyay khiyaarkii baa laga qaaday qori lagugu qabtay afartaa xaala haddaadan ahayn oodan mukra ahayn gaalnimo aad khiyaarka oola timid iyo ogaansha aad ku gaaloobaysa wadaadka marka wuxuu la soo xaadiray raasi ah awliyada ha la baryo xidigaha la caabudo oo muxuu ahaay asnaamta ha loo maxaa manfac jinka ha loo yeedho oo waxaa loo gowraco shaykhulislaam qadiyadda marka aad ayuu oga hadlay wuxuu leeyahy asagu laa khilaafa bayna almuslimiin annahu laa yajuusu almru wala lidnu fi اtakalumi bikalimati اlkufri ligarad min alaqraad bal man takalama biha fahuwa kaafiru ila an yakuna mukraha fayatakalamu bilisaani waqalbu muطmainu biliimaan bayaanu daliil calaa buطnaani taxayl buu sidaa ku yidhaahdaa ijmaaca waxaa kaloo soo guuriyey ardaygiis ibnulqayim fii iclaami lmuwaqiciin baa soo guuriyey qowluhu tacaala baa ujeeda man kafara biاllahi min bacdi ilaa man ukriha waqalbu muطmainu biاliimaan walakin man sharaxa bilkufri sadra facalayhim qadw min allahi walahum cadaabun cadiim maxaa daba yaala dalika bianahu mustaxabu alxayaat addunya cala alaakhira wa ana allaha laa yahdi alqowma alkaafiriin aayadaha aayaddaas daahirkooda waa maxay nin walboo gaalnimo ku dhacay isaguna doortay ama qowl ha ama fal ha noqdo inuu gaaloobayo la soo rabay mukraha ruuxuna dadkuna waa afar un baain iyo daahir iyo mukrah kor in laga gaaloobo ama hoosna laga gaaloobo in lagu qasbin inaan lagu qasbin horta hoos iyo baatinka wax qasbi karaba ma jiraba adoo ruuxa neceb baad dhihi aad iyo aad baan kuu jeclahay adoo aad iyo aad u jecel yaad dhihi waan ku necbahay kuma arki karaba qalbigaada waxa ku jira alluun baa ka warqaba marka ikraah qalbi ma galo ikraah wuxuu galaa daahirka koruunbuu galaa ma tahay mise idan nin walboo gaalnimo ku dhacay ficlan aw qawlan daahiran waa gaaloobahay in lam yakun mukrahan waxay u daliisheen culammada wadaadahaasi ka hadlay qadiyadooda qowluhu tacala waqad nazla calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaat illah yukfaru biha wayustaza-u biha falaa taqcuduu macahum xataa yakhuduu fi xadiiin hayrih inakum idaa milhum in allaha jaamicu lmunaafiqiina walkaafiriina fii jahannama jamiica aayaddaas waxay tilmaantay meel ilaahay lagu caayahay ama rasuulka wax lagaga sheegahayo ama diinteenna lagu durahayo ama muslimiin lagu minjaxaabin oo gaalo oogu tasha ninkii fadhiista een ka kicin isagoo kari kara inuu ka kaco ama aan kufriga iyo gaalnimada aan yacdhihi inuu ku xugum yahay sidaa darteed ba abujacfar annaxaas oo culummadii nasaa-i ardaygiisii ahaa tafsiirkiisa wuxuu leeyahay icraab اlqur'aanka ina man lam yajtanibhum ama man lam yajtanibhum faqad radya ficlahum wa ridaa bilkufri kufr xilligay gaalnimada ku jiraan ninka aan ka fogaanin falkooduu raalli ku yahay daahiran wa ridaa bilkufri kufr alimaam abu aalib almaki asagu wuxuu leeyahay maki bn abi aalib aayadda macnadu waxaa weeye qad uhbirtum ayuha almunaafiquuna fi lqur'an an idaa samictum faاtakhadtumuuhum wliyaa inakum idan miluhum ay kufaarun ida jaalastumuuhum cala tilka alxaal lأna man lam yjtanibhum fahwa raadin bificlihim farida bilkufri kufr albaqaaci calaamatu lbaqaaci tilmid alxaafid bn xajar wuxuu leeyahay falmujaalisu min gayri nakiirin raadin faqad callala bqowlihi falihada callala bqowlihi inakum idan milhm ay ida qacadtum macahum wahum yafcaluuna dalika milahum ay milhm ay fi اlkufri lأna mujaalasaة اlmudhiri liliimaani اlmusarixi lilkufraan لأن مجالسة المظهر للإيمان المصرح للكفران دالة على أن إظهاره لما أظهر wa annahu raadin bima eh, yusarixu bi hada alkaafir wa ridaa bilkufri kufr wuxuu yidhi aayaddan waxay tusaysaa ninkii meel gaalnimo lagu hayo ama diinta lagu duri ama ilaahay wax lagaga sheegi ama muslimiinta in lagu duulo la baabiyo lagaga tashay ninkii fadhiista waxaa la ictidaa inuu hawshaa raalli ka yahay maxaad oga kici weyday maxaad yac u dhihi weyday iimaanka aad muujisanayso iyo islaamka aad sheegan goobtan xaggaad aad ku fadhido waa munaafiqnimo buuhi lianna mujaalasata almudhiri liliimaan almusarixa lilkufraan daalatun calaa ana idhaarahu lima adhara nifaaqun wa annahu raadin bima yusarix bihada alkaafir warida bilkufri kufr wuxuu ku daray wataswiyatu baynahum fi lkufri bilqucuudi macahum daalatun cala taswiyati bayna alcaasi wa mujaalisihi bilkhulطati min hayri inkaar aayaddaani marka haddiiba ay tiri ninkii gaalnimo meel lagu hayo waa gaalooba hayaa ninkii fadhiista asagoo ka kici kara aan ka kicin ama aan inkirino radiyin maxaad moodaayo wadaaduhu yidhaahdeen ninkii ummaddii gaalnimaba ugu yeedhay waxaabaa la haystay nin goobta fadhiisto maxaa ku fadhiisiya baa la lahaa kii asagu yidhi ilaahay khayrkii ha la caabudo oo kawaakibta ha la baryo oo xidigaha ha la tuugo oo awliyada ha loo sujuudo yidhi warkiiba jooja bay leeyihiin adu ayadaa war dheer baa ku jira adu fara badan sidaa darteed baa alimaam eh, ibnulqayim raxmat ullahi tacaala calayh markuu ka hadlay waxyaabaha wadaaduhu ay ku fudnoobaan niman asxaabu ra'ya oo waagi dambe aafoobay iyo culummo usub badan ay ku jireen yaa waagi dambe waxay fatwoon jireen xiyal xeelado diinta lagu minjaxaabinayo ood xukunka sharciga kaga baxsanayso bay samayn jireen haweenayda matalan haddii ninkeeda uu furi waayo inuu fura islaam baa ninkeeda dhiig kulama dhaqmi kara fur ku maayo weli intaan madaxaygu qoyan yahay waad ugu xidhnaanaysaa madaxaygu intuu dhacaan iyo dhigi leeyahay laga maqli mahayo odhanay inaan ku furay khuluc qaado maya dalqadaha iga iibsa maya fasakh ma jiro wadaaddaa marka waxay fadun hadday haweenaydu ninkii iska fujin weydo ama fasakh ka diido oo khulac la diido oo talaaq la diido oo waxu socon waayo geed ka dulbaxay ma ahee intay gaalnimo ku hadasho markay gaal diinta hooga baxdo diinta ku jira hooga baxdo kadibna ha ku soo noqotay dheh intay gaaloodo ilaahay ku kufrido kadib markuu alaaqii nikaaxii kala e, kala faniino oy kala firdhadaan islaamka kusoo noqotay yidhaahdeen wadaadaha noocaas maxay maslaxa keentay dheh gabadha ninka lama noolaan karto inuu furana waa diiday khuluc waa diiday mageed ka dulbaxayba maxaa la sameeyaa marka maslaxadu waxay keenaysaa bay yidhaahdeen hee in gabadhu intay moorada ka baxdo ee haddana ku soo laabato culamada muslimiinta wadaadkii sidaa yidhi way gaalaysiiyeen wadaadkii xoogow ishaare ee gabadha u baasay inay diinta ka baxdo ayadna hadday sanayso waa kaafira yidhahda murtada wadaadkii fatwooda ee sheekhana waa gaal bay dheh ibnuqayim wuxuu leeyahay falxiilatu biriddati calaa faskhi nikaaxi kufrun wakadalika taxayulu biriddati calaa xirmaani اlwaariثi kufr odaybaa wuxuu doonayay xoolihiisa wiilku wiil caasi oo dhib badan buu dhalay marka wuxuu doonaya inuusan xoolaha ka dhaxlinba markuu arko inuu sii socdo oo naftu kasii baxayso yuu gaalnimo ku dhawaaqahaya gaalnimo ku dhawaaqahaya idan duqu gaalnimo kudhint xoolihiis aad u dhexli maysid muxuu ka rabaa wiilkaa inuusan xoola ka dhaxlinba asagoo akhra meel la geeyaba marka eh, ayadna waa gaalnimo wakadalika taxayulu biraddi calaa xirmaan lwaariثi kufrun wuxuu yihi sheekhu wliftaau biha kufr in la fatwoodo oo ummadda loo sheegana waa gaalnimo wuxuu yidhi sheekhu wa min alxiyal almuxaramati allatii yakfuru man aftaa biha xeeladaha wadaadka fadwo aan gaalaysiinayna waxaa ka mid a tamkiinu lmar'ati mina zawjiha min nafsiha liyanfasikha nikaaxuha xaydu saarat mawtuu'ata bnihi wakadalika alcaksu aw wad'uhu xamaatih liyanfasikha nikaaxu imra'atih wadaadaha eh, haweeney baa waxay ninkii odayga rabtaa iska furto furitaankiibuu diidaya khuluc bay doon waa diidaya waad buu waxaan aqaanaa hawl haddaad samayso odayga aad ka furmayso waa maxay wiilkiisa isu dhiib wiilkaad aayada u tahay ama eedada calaa muxuu ahaa lahjat ee aad u tahay isu dhiib buu odhanhaya markaad isu dhiibto waxay islaantu isu bedelaysaa wa xalaa'ilu abnaa'ikum soo maaha odaygu ma loo ogolaa wiilkiisu islaan uu guursaday inuu guursado ma loo ogolaa maya haddiiba marka wiilku aayadii ka zinaysto waxay ka furmaysaa aabbihii saasay qabaan axnaaftaa qabta oo xurmadu ama muxuu ahaayey maxramiyadu waxay ku sugnaataa binikaaxin bay ku sugnaataa aw nasabin aw zina musaaharadu waxay ku sugnaataa ama nikaax ama zinay leeyihiin galmada zinada ah waxaa ka dhasha wixii ka dhalan lahaa galma xalaale aaminsan yahay iyagu isku xugun bay mariyeen warka asagaa marka wadaadkii yidhaahda ee u fatwooda haweenay doonayso odayga inay iska furto ama ay ka fasakhato doonaysa kadibna odaygii la dhaqaajin waay wadaadka yidhaahda isu dhiib wiilkiisa aad ka aad ka fakatidi asagaa gaalay dhan wadaado ninkaa muxuu fatwooday gaalnimo muxuu fatwooday macsiyo ninka macsiyo tashriiciya ka warrama shay macsiyo oo ah, ninka tashriiciya waa gaal ninka khamrada shati u gooya ama ribo shati u gooya ama zinada iyo isqaawinta iyo gabdhuhu inay maryay qaqaawan qaadan karaan iyo dhar gaagaaban u fasaxo kaafir wey wadaaddaho dhan baa ta aaminsan muran ma leh xataa ibnu cuthaymiin baa ku qoray kitaabkiisa sharxu siyaasa sharciya buu ku qorayaa dowladaha iyo bn u gooya bunuugta iyo khamrada iyo waxyaabaha xaaraanta laysanka u gooya waa kufriga diinta lagaga baxayaa buuri markaasaa sheekha lagu yihi dowlada carbeed iyo caalam islami hawshaa waa muntashir bay ka tahay sheeku ma dhici karta bal hawshaa suuragal ma sheekhu waxa ka socda meeshuu degan yahay xataa lama socdo aduu masaajida inta badan u badan yihiino howlaha ay rag isku hayaanba inaan lala socnin baa laga yaaba waxaa la mida ninka u fatwooda gabadh baa waxay dabceen inay ninkeeda iska furto ninkii qabay wiilkii qabay wuu diiday way dhaqaajin weyd aabbihii bay isu dhiibtay sodogeed nafsa shay waa isku mid waa isku mid wey qolyaa waxay fadwoodaan haddaad gabadha dumaash gabadha walaasheed u galmooto inay tii kalo kaa furmayso wadaaddaa sida ilan waan tajmac bayl ukhtayn baa ma ahayn haddii adoo xaas qabaa aad walaasheed wax ka daydood ka sinaysato tii horaa fanaynaysa leanno galmadii xalaasheed iyo tan xaaraanta ma kulmi karaan bay leeyihiin marka <clears throat> waxaasoo dhanba ruuxii fadwo waa gaaloobhayaabuu sidaa darteed culummada muslimiinta iyo salafu saalix wadaad kastooy ka dareema inuu gaalnimo macsuumadda u fatwoonhayo xaggana u sallaxayo ama uu qurxinayo way takfiirin jireen baryahan dambe laakiin waxaaba badan gaalnimo cad wadaad intay dhex fadhiistaan marka la yidhah war waxaan daayana ahay takfiiriyiin baa tihiin khawaarij baa tihiin dhiigga islaamka waad banaysanaysaan annaga nag takfiirinaysaan waad arkaysaa waxaa uu miaalon tusaale usoo qaadayna hadalku adin dheereeyey qarnigii saddexaad dabayaaqadiisi ee qarnigii labaad dabayaaqadiis cafwan ayaa wadaad asxaab ra'ya wuxuu qoray kitaab loo yaqaana kitaab alxiyal hadda ka hor nin badan sheegay selafku waagi dambe kitaabka waxay u bixiyeen kitaab alfujuur asagu kitaab alxiyal waa kitaabka laga bartay xeeladaha sida loo loogu gambiyo muxuu aha zakawaadka iyo xajka iyo xaj baa kugu waajibayo xoolihi hadlayd bixinaysaaba xoolihi hadlayd baad dhiibaysa nin ku wadaji waan ku siiyey la soco hada ilmaadeer nahay waan kugu soo noqon doonaayo xajki markuu ku dhaafo baad i war xoolahaygiisii xoogoona la hadh laba milyan baan kugu soo wareejiyay shan boqolla iska qaada laba milyan bandha milyan bandha soo celi sakadii bisheeda markay soo gelayso oo xowl ku dhammaado yaa geeli iyo adhigi iyo lood iyo waxa layd baad ku wareejiyey qolyo qaraabo oo hadhow a waxaadii ka qaadan karto ushaa ushaada waxaa ninkaad ka qaadan kartaa loo dhiibtahay hawlaha waa laisla ogyahay kan aad siinayso waan kaa aqbalay waan guddoomay baaraka allaahu laka allah ku barakeeyo wuu ku ducaynaya waana xariifyo is-og wey hadhow zakadii markay dhammaato bisheedi la dhaafo yo ku dhehaa dee wixii waxna la lahar waxna garo laba halaad oo baad ka qaadan riti aad carruurta ugu dhaansato inta kalena waad soo celin waxyaaba noocaasaa kitaabka ku qoraa iyo haweenaydii ninkeeda uu furi waayo ama uu ka khulcan weydo ee dhaqaajin weydo hadday gaalnimo ku dhaco nikaaxa uu burahaya ma aha ha samayso waxay ka hadlayaan waa waa masaa'il faradiyaad taqdiiraad haweeney maxay ninkeedii haddii uu furi waayo oo furitaan ka diido oo khulucna ka diido fasakhna suurageli waayo oo qaadiga meeshaa jooga uusan fasakh ogolayn maxaa xal ah maxay ku furmi kartaa min baabi alfiqi waxyaabaha dhici kara ee waaqaca waxaa ka mid a ah hadday matalan gaalooda ka furmi kartaa waxay ka fahmeen hawlaha inay tahay hoos waa kaar baaqid laiskugu baaqaya in la gaaloobo bay ka fahmeen ma aha hadal ku cado sariixa baaqidaasay kitaabkii ninkii qoray ku xukumanayaan kitaabkii wuxuu ka yidhi cabdullahi mubaarak imaam ahli sunna waljamaca waa rajul jumicat fiihi khsaalu khayr kullaabu dahabi wuxuu yihi man wadaca hada kitaabkan ninkii qoray fahuwa kaafir kitaabkan ninkii qoray waa gaal waman samica bihi faradaya bihi fahuwa kaafir buuri kitaabulxiyal waxa ku qoran ninkii maqlay ee ku qancayna waa gaal buuri waman xamalahu min kuuratin ilaa kuuratin fahuwa kaafir ninkii nairobi ka qaada ee gaarisa geeya waa gaal buuri ilan waa gaallibaad qaybinaysaa ma ogtahay wixii gaallibaa ku qoran ummaddii baa diinta kaga baxaysa waad qaaday waad suuqgaysay gaarisaad geysay waad sii wada dhoobley baad geysay xamar baad geysay ninba ninkuu dhiiba ku gaaloobaya laakiin wixii ku qoran waa in la ogyaha wuxuu i waman kaana amara bi hada fahuwa kaafir ninka amra in la alifana waa gaal buuri kitaabkan in la alifo noocaasa ninka amra waa gaal waxaynu ka faa'iidnay kitaab intaaba ay ku qoran tahay bay wadaadi wax ku tagfi salafkeena wax ku tagfiirinayaan qolyaha xukaamta iyo boqorada iyo duqayda xeerarka dejiya ee dasaatiirta qora maxaad ka leedihiin boqorka yidhi sharciga ha la dejiyo maxaad ka tidhahdeen waa kaafir wey nimanka qudaada iyo xeerarka yaqaana ee soo daraasay iyo jaamiciinta iyo qolyaha shareecada yaqaana waa kafara gaala ah wey dastuurka hadda ilaa shan sano loo dejinhayo ee xataa abwaanadii soomaaliyeed hadda loo diray inay eray bixinta soomaaliga ka saxaan soo lama socotaan warkaa ma haysaan mase ma haysaan dastuur baa soomaaliya loo qorhayaa kii hore ka duwan oo ka gaalsan baa la diyaarinhayaa markii la dhammaystira la dhammeeyey yaa hadda waxaa loo uriyey nairobi laga qaaday oo soomaaliya laga keenay oo yurub laga soo uriyey oo laiskugu geeye xaggee laiskugu geeyey jabuuti nimankii eray bixinta soomaaliga toos sixi lahaa tarfactirid eray bixinta halku dhega eray cilmiyeedka baari lahaa ee qurxin lahaa saan loogu qorin luqadii muxuu ah, xaafa aan loogu qorin meesha gaalnimo la qoodinhayo soo maaha idan waxaas lajnada dejinaysa kuwa eray bixinta iskale kuwa kharashka bixinaya boqorka amray in la dajiyo hay-adda fangaraynaysa soomaalida u codaynayla hawsha waa fiicane dastuurku waxaa weeye kala socodka ummadda ee meelahan lagu weydiiyey isheeg f fm miyaa weydiisa kuwa ay weydiiyaan kulli gaalowey kulligood hawsha aada laskaga ilaaliyo wax lagu qosla waa wax laga naxo wey gaalnimo la suuqgeyn oo idaacadda hor ordi oo mid sakaraada minsho dhuuban uu dadka kaga qaadi muxuu ahaay cod ka ururin intay dhihayan waa kufri iyo waa gaalnimo kafarnaa bihi wa ataa bihi odhan lahaayeen iyayba u codaynhayaanba codna loo ururinhaya awsha adaa la iskaga ilaaliyo imaamka hadalkiisa dhegayso wuxuu ihi sheekhu waman kaana amara bi hada fahuwa kaafir meeshay wax marahayaan wadaada wax salan ma ah waman kaana hada alkitaabu cindahu aw fii beytihi liya'mura bihi aw hawiyahu walam yamur bihi fahuwa kaafir kitaabkan kitaab ulxiyal guriga ninka dhigta ama muxuu ahay ee doonaya maalinku u baahda inuu wax ku maamusho ama jeclaadoo ka helo waa kitaab fantastiga waaban ka helayba fani weeyaa tiri meesha ii dhig baa u baahanaaya tu gaaloobaysa maxaa fanida kuu geey intaad caayi lahayd eed ka beri noqon lahayd baad ammaanaysaa ninkii jeclaada buu ee ka hela yuusan ummaddaba ku xukumin ama uusan amrina waa gaal imaamku wuxuu ihi shaydaankii ibliis ahaa kitaabkano kale maba qori kara buur waxay asxaabu ra'yi qoreen shaydaanna ma samayn kara buur aad ba uga calaacalay yaa dejiyel cabdullahi kitaabkan wuxuu ihi wadacahu ibliis min alabalisa ibliis ibliisyaha kamidaa dejiyey buu i islaam bini aadam ma qorin buur uu la yaabay salafku waxay ka qaylihayaan iyo wax hadda aan dhex joogno isma balaaba baaqid yar iyo xoogow duleel yar bay salafku ka qaylihayaan gaalnimo cad oo bannaanka taalla dasaatiirta caalamka iyo kuwa islaamka maxaa ku qoran gabadhu hadday iyadu zinaysato dhiibato oon la qasbin lama taaban karo xor weeye lama garaaci kara ilxun nuxur ku fira waa xidhan yahay labada raggaa way iskhaniisi karaan laakiin waa inay isxoogin khamrada iyo zinadu way bannaan tahay shay kasta sidiisi laakiin laysan gooso hawshaada wado wixii noocaasababa la sharci garayn ninka fiiryaaba la dili oo weliba lagu xukumay inuu yahay mujrim oo maxkamad la saarahaya waxa ku qoran iska badaaba sharciga waxaa iska leh iyo saraynta iyo siyaadada qaanuunka iska leh ummaddaa iskale alxukmu lilshacab asyaatu lilumma ilahina waa asyaatu lilaahi walikitaabihi hawshaa hawl kala baxay wey axmed wuxuu le ibnu xambal asagu imaam ahli suna wajamaca hadhow baa lagu maxaabsan wuxuu le asagu man kaana kitaabu lxiyali fii beyti yuftii bihi fahuwa kaafir bima unzila calaa muxamadi sal l slam waxaa laga yaabaa inaad la yaabtaan hadallaa salaf ka soo baxay hadalka ugu adag ee ku qoran ee kufriga ugu sarreeya ibnu taymiya intuu baadhay oo baadhay buui horta waxaa ku qoran boqol iyo labaatan masaloo gaalnimo ah dastuurka kitaabka haweyne kitab xuyala boqol iyo labaatan masaloo gaalnimo ah masalada ugu adag waxaa weeye in gabadh la odhan jiray binta abi rawx la odhan jiray ayaa ninkeeda inuu furu diiday waayahay dalqada iga iibsay tiri wuu diiday qaadigii meeshaa jooga fasakhma kuma qabto y ninkaadi waaba diyaarba biil iyo marashamisu diyaar buu leeyahay xisaabta habeenkana waa ka diyaar marka gabadhi wax kaa maqan ma jira buui ma fasakan kartid khulcan maysid laguna furi maayo gabadhi oo rafaadsan baa ninkan kitaab xiyal qoray iyo rag lamida u tagtay waxay tidhi wax sir a ah, ma haysaan waxay dhahen annagu laakiin kuu fadwoon mayne laakiin diiniyan iyo sharciyan waxaa axkaamta ka mid a haweenooda iyo ninku hadday diinta ku kala tagaan nikax waa burayaabay dheheen haday maalan islaamtu gaalowdo ama ninku gaalooba waa lagu kala tagayaabay dheheen furqadaa degdega axnaaftunbaa qabtay wadaadaha kalemaba qabaanba ee noocaasa ee cidadoon aan la eegayni wadaadaka ciddadu inay dhammaatay eegaan badankood lakiin nimanka ayagu waxa wey ugu dhacdaba waa mubaashir camalkaadana wuu hooban layaxbatanna camaluka wen si otomaatiga markaad gaalnimo taabato camalkaadi waa hoobanaya shay kastoo islaamnimo ku xidhneedna waa hoobanaya idan nikaaxi waa burahaya halkaasay wax ka qaaatay gabadhi way gaalowday markay diinta ka baxday oo nikaaxi burburay bay diinta kusoo noqotay baaqaa yarkaw ninkan waa ashaddu mas'alatin fii kitaab alxiyal intaa yarta ah dasaatiirteenna maxaa ku qoran iyo qawaaniinteenna oo kii u dambeeyeyna lagu soo sameeyey muxuu ahaayey nifaasha iyo kii jabuuti lagu soo yabyabay iyo ki doofaari lagu yabyabay kulli maxaa ku qoraa xoriyatu tadayun walictiqaad nin walba wuxuu doonu rumayn karaa aduu yuhuudiyadu qaadan kartaa anugu kristan baan qaadan karaa ciyaadan bilah laa diin baad noqon kartaa nin walba wuxuu doona ha rumeeyo diintu doona ha qaato xaq uu leeyahay weeye oo shaksi ah lagamana hadli karo sidaasaa muqarar ahayd wadaadahana waxay leeyihin kitaabkay ku qoran tahay gabadh muslima hadday furmi weydo oy rafaado xagga hadday ka baxdo waxbaa qac odhanhaya intaasay dadku ayagu beer kaga xanshiriyeen inaguna asagoo cad baa inoo qoran oo ah waaba xaq aada leedahay islaamka maanta waad soo geli kartaa waad ka bixi kartaa diintooda qaadan kartaa mulxid laa diin ah laa yuminu bishayin baad noqon kartaa mucail dahri ah waaba xaq aad leedahay xuquuq alafraad waana asaas min asaas dimuqraaiya walcalmaaniya ah oo diin caqaa'idkeeday ka mid tahay marka waynu kala fognahay annagu aad baynu u kala tagnay mar haddii halkaa la marayo wadaadaha saa wax ku tagfiiriyey maxay ka duuleen waxay ka duuleen asal mujmac calayhi ah asalka mujmaca maxay gaalnimo ninkii qurxiya ama ummadda oogu yeedha ama ammaana ama u idma ama jeclaysiya waa gaal cinda almuslimiin bilijmac halkaasi marka ka tuhmeed shaekhulislaam ba wuxuu soo guuriyey kitaabkiisa bayaan talbis cafwan bayaan talbis aljahmiya mujalladka saddexaad sabxada konton iyo afraad iyo konton iyo sideedaad laa ana almra bishirki kufru waridatun idaa kaana min muslim gaalnimo lays amro ama lays faro inay gaalnimo tahay baan muran lahayn wa ana madxahu wاthanaa'a calayhi wاtargiiba fiihi kufrun waridatun idaa kana min muslimin asalkan iyo qaacidada waa miduu u cuskaday takfiirintii raazi iyo ragga la halmaala abimacshar albalkhi buu sheekhu takfiiriyey raazi buu takfiiriyey in kastoo uu way toobad keeneen waagi dambe muxuu leeyahy muslimiintu muran kama qabaan ninkii ummadda gaalnimo u xalladeeya ama u qurxiya ama u ammaana ama ugu yeedha ama idma ama amra ama dhaqankiisaba laga fahmay inuu ammaanahayo ama ummadda jeclaysiinaya waa gaal jeclaysiin iska daayay rag baa toos ummadda ugu yeedhi oo weliba difaacahayaba marka kuwa hadeena gaalnimadoodii muranba ma lahaa qadiyadaas waa arrin iska cado bannaanka taalla waxaa ka mid dadka aafoobay aada culamada oga digeen nimanka mutakalimiinta loo yaqaan shaykhulislaam ibnu taymiya iyo waxay ridadaa ku badan nifaaqaa ku badan zandaqadaa ku badan usuul iyo qawaacid waaweyn oo hawaabida ummadda ka shakigeliyaan kana dhaqaaqaan aad buu oga calaacayay ninkii muraajacayn kara majmuuculfataawa mujaladka labaad ee tobaniyo sideedaad ha muraajacay sabxada konton iyo saddex ilaa konton iyo shan waxaan oga jeedaa hadda oon ku gabagabaynaya insha allahu tacaala shaygu wuxuu nuxurkiisa yahay iyo xaqiiqadiisu baad ku xukunkiisa lagu siinaya waxa adigu ku andacoon ama aad dadka qaarkood u arki karaan macno ma laha fakhrudiin araazi kitaabka uu gaalnimada ummadda ku amray ama oo ugu yeedhay in lagu caabudo kawaakibtii nujuumtii awtaanta markuu gabagabaynaya khatimada wuxuu yidhi hada mulakhasu maa wasala ilayna min cilmi talisimati wاsixriyaati wاlcazaa'imi wa dacwati اlkawaakibi maca atabari an kulli maa yukhaalifu اddiina wayalamu اlyaqiin wuxuu ihi waxaan kuu soo sheego dhanba waa cilmiga aan gaadhay een ka bartay buu sixirka culumtiisa ilisamaadka waa damcu tilisam waana waxa qarnaasaha la qora ama qodobada xidigaha qaybo ka mid mida ah. cazaa'imta waa xirsiyaha la dhigay iyo ruqyooyinka iyo kawaakibtoo la baryo xidigaha intaasoo dhan wixii aan kuu sheegay wuxuu waa cilmigii mxuu ahaa tajaaribta lagu helay een aqoon anu aan ragga qaarkood dheerahay buui wuxuu jeclaa ragga qaarkood inuu sheego inuu yahay nin mutafanin oo heyrkii wax dheer buu aad u jeclaa hawshaasaa u geysa wuxuu yihi waxaan loo socotaa waxaan beri ka ahay oon la ii qabsan karin wixi aan soo sheegay oo dhan wixii khilaafa diinta islaamka hadalka asaga sheekh islaam temi wuu soo guuriyey asafadiyu ku guuriyey wamaca daalika kafarahu wuuna takfiriyey wuxuu arkaa inay tahay min baab dira madca alcuyuub waxaa weeye hawsha hadda kahor idin badan ii sheegay shamsulmacaarifka yaa waxaa laga soo guurshaa kadib kitaabka kutubta sixirka oo kale ah wey sixir buu ka sheekeeyaa ruuxa sida loo sixiruu kuu sheegi kuu sharxi weliba sixru tamriid walqatli buu kuu tilmaamay ruuxa sida loogu dilo sixir buu kuu sheegi markuu dhammeeyo xilligaad wax sixir lahayd eed qodobaha dhigi lahayd iyo qaabka wax u sawirada kuu waxaan leeya ilahay ha ka cabsado ninkii samayn lahaa buuri sixirkii buu kuu sheegay waa ku baray kadib wuxuu dhihi ninka hawshaa samaynhayow ilaahay ka cabso waa dadka lagu siraa ma intaad wixii ummaddu u xaladeysoood amartood ka sheekayso oo tiraa manfacay leedahay hadhowna inaad tiraada la socda hadda waxaan beri ka ahay wixii aan soo sheegayn wixii diinta islaamka khilaafa qanyaraa lagu yidhi ma dembi baad ka gasho ummadda somaaliyeed ummadda somaliyed wixii dembi aan ka galay hadduu dembi jiro hay cafisa buuri hadduu wax jiro wuxuu qirsan yahay lama arko ee hadduu waxba jira hala i daayo hala i cafiyo waa ka toobad keenay wixii adugu aad muxuu ahaayey dadka ku indhasaabayso lagaa dhagaysan maayo alimaam ibnuqayim wuxuu leeyahay saaxirku iyo qolyaha jinka caabuda iyo kuwa asnaamta u sujuuda shirkiga iyo kufriga ku dhaceen baana ku xukumaynaa mooye ayagu hadday diidan yihiin ama leeyihin waxaan gaalnimo ma ama sixir ma aha waxba ka dhagaysan mayno waxay la tahay hadalka waana dheereeyey waana badiyey Eh, wax badanna ma idan ka fahmin baa laga yaabaa waxaan ku gabagabaynayaa qadiyad eh, san habeen dambe aan waqti ugu dheeraanin u dambaysooo nimankii loo yaqaano cubaydiyiin ee zanaadiqada ahaa wadaaddaa la saftay oo la dheelqaaday oo sunniyiin ah caalamka hadda waxa ka jira ee dowlada ama kufriga ama murtadiin ama tawaaifna wadaaddaa la safan una fatwooda ama difaaca gaalo waaweyn oo soo duusho waddan islaan qabsatay oo wadaad baba eedaacadaha ka hadlo oo ku odhanaya xaq bay u leeyihin inay joogaan wax diinoo diidan lama arko ee dadka noocaasee murtadiinta iyo gaalada u fatwooda ama la hawlgala ama wax u qabta ama u duceeya ayagoo sunniyiin sheeganhaya maxay culimmadu ka yidhaahdeen culimmadii maalikiyada khayrawaan iyo afriqiya iyo tunis iyo meel faas iyo ilaa ajdaab iyo libiya intaaba dhoobnaa wadaadihii fuqahada iyo maalikiyada ahaa ee reer banu cubayd zanaadiqada la dhilqaaday ee u duceeyey ama u khudbayn jiray way takfireen waa gaala yidhaahdeen fuqahadaa gaalaah khudabada gaalaah bay taagan yihiin alimaam abubakr ismaaciil ibnu isxaaq wadaad fidnoobi warkii wey ninka la takfirinayanu ka hadlaynaa abubakr ibnu ismaaciil ibnu casrat alasdi yaa waxaa la weydiiyey waa faqiih faadila zaahid qayrawaani min asxaabi maxamed ibn abi zayd alqirawaani saaxib ardaygiisii wey qarnigii saddexaad rag eh, culimmada ahayd wey afraad baan ujeedaa waxaa la weydiiy can khutabaai bani cubayd waxaa la yidhi nimanka culummada ah ee fuqahada ee reer bani cubayd la shaqeeya ee khudbooyinka u akhriya ka war waxaana lagu yidhi way ammaanaan wayna u duceeyaan waxayna dhahaan baa lay wuxuu yidhi msoma dhahaan allahuma salli calaa cabdika alxaakim wariu larda ilahu addoonkaada xaakim waa boqorkii reer bani cubayd haystay allow u naxariiso ma ma dhahaan oo dhulkana makami ma dhahaan haabay yidhahdaan dadkii su-aasha weydiinaya sheekhu wuxuu ihi intaa ma ka haysan haa wadaadka sidaa ku khudbeeyey gaalkaa murtadkee islaamka sheeganna u duceeyey waa gaal bowl caamadii waa buuqeen wuxuu yidhi bal ka warrama haddii nin caalima muslimiinta ka mida ah inoo khudbeeyo fa afnaa cala allaahi wa calaa rasuulihi fa axsana hanaa ilaahay u ammaano oo u mahadnaqo oo tamjiidiyo oo tashriifiyo haddana nabigu ku saliyo weliba ku xildheeraado marka u dambaysana uu khudbada ku khatimo waclamu ana abaa jahlin fi ljanna ka warrama buui an yakuunu kaafira ninkan ma gaaloobahayaa buuhi mise maya waxay dhahn waa gaaloobahayaa sheekh wuxuu uhi falxaakimu oo cubaydiga sharu min abi jahl xaakimkan cubaydiga ninka u duceeyey wuxuu ka daran yahay nin u duceeyey abu jahl asaga xaakimka abujahalla abujahal baaba dhaamay muxuu abujahal gaalnimo cad oo banaanka taagan oo ku dagaallimaba watayba kan islaam shaarkiibu ku wata waana ka shar badan yahay waxaa laga muraajicin karaa fatwada ayada tartiib almadaarik wa taqriib almasaalik mujaladka saddexaad qad ciyaad alimaam axmed nasr addaawuudi oo dhinta afar boqol iyo labadii oo shaarixu lbukhaari ninka aad taqaanaa yaa asagu la weydiiyo culummada la safan ama u khudbaysa kuwa waxaad arkaysaa muxuu ahay u ducaynhaya musharaf oo intay tageen garh waaweyn oo cawlo waaweyn oo ducaynaya saa isku lulahayo oo allahuma makinu laba ku hayo oo baabi'i soo mayna arag hadhow markay meelahan yimaadaanna nin walba inuu salaamo admadu inu ku janna tagahayo <clears throat> jaamic mosco maray yimaadeen meel kala maraan la waayo almuhim ka warran baa nimanka ayaga wuxuu yidhi sheekhu khaiibuhum aladii yakhtubu lahum ويدعو لهم يوم الجمعة كافر يقتل ولا يستتاب وتحرم عليه زوجته ولا يرث ولا يورث وماله فيء للمسلمين وتعتق أمهات أولاده ويكون مدبروه للمسلمين يعتق أثلاثهم بموته لأنه لم يبقى له مال ويؤدي مكاتبه للمسلمين ويعتقون بالأداء ويرقون بالعجز وأحكامه كلها أحكام الكفر فإن تاب قبل أن يعزل إظهارا للندم ولم يكن أخذ دعوة القوم قبل توبته وإن كان بعد العزل أو بشيء منعه لم تقبل ومن صلى وراءه خوفا منه أعاد ظهرا أربعة ثم لا يقيم إذا أمكنه الخروج ولا عذر له بكثرة عيال ولا غيره ترتيب المدارك للقاضي عيال مجلد كصدحات شنبق وثمانية أفر وركا دير وذفانتين وذاتك أخذ بيا أما أدعي وعودي ومالك الجمعة وقال ولا دري توبتنا ملها إسلامت waa ka furanta waana ka xaaraan haduu dhinto la dhaxli maayo asna wax ma dhaxlo maalkiisoo dhan waa fay lilmuslimiin hadduu addoommo lahaa way xoroobahayaan mudabiriin ah bacda mowti bay xoroobahaya ummahaat lawlaad hadduu lahaana way dhaqaaqahayaan haduu mukaatabiin lahaa uu xoolo ku dhigtayna xoolihii ay keeneen muslimiinta u keeni mooyeen asaga u geyn mahayaan ninkaa wadaadka khadiibka ee sheekha ah axkaamtiisoo dhan kulla waa axkaamulkufri buuri hadduu toobad keeno oo intaan shaqada laga qaadin ama khadiibnimada aan laga qaadin ama xilka aan laga tirin uu toobad keeno wuxuu yidhi waan ka aqbalaynaa towbada idhaaran linadam haddii laakiin shaqada in loo diido uu ka cabsaday ama muslimiin hujuumay ama huruufay uu ka cabsaday ama shay uun u diiday oo xoogo uya nin danaysanee munaafis qarna laga dhagaysan maaya buuri khadiibka noocaas ama sheekha noocaas nin ku daba tukada salaad jumca duhur buu soo celin buuri kadibna meesha uu ninkaa joogo joogi maysid waa lagu kala tagay hawsha ayada ah waxaa laga yaabaa oo hadalkooba iga dhammaadayee ninka faqiihae caalimka ah in waaga dambaba asagoo dagaalami oo ku dhex dhinto fii sufufi lkufaar intuu aafoobo oo dagaal gaalala gaashaan qaado in maydkiisii iyo la kala jiday maydkii nasaaradii gaalada laga yaabaa hal qisaan ku khatimayaa saan u laha waan khatimayaabaa idinku dheereeyey cafwa wadaadka iskale li liahbaari duwal maqrib alaqsa wuxuu inoo soo goriyey qiso aad u dhib badan oo dhacday sagaal boqol sideetan iyo lixda hijrada nin la odhan jiray abu cabdillaah moxamed cabdilaahi sacdi oo boqor ahaa oo maqrib xukumi jiray iyo adeerkii abi marwaan cabdulmelik baa isku qabtay boqortooyadii awowgoodii labaad ayaa dhib sameeyo wuxuu yihi markaa anugu dhinto wiilasha anu aan dhalay iyo waxay sii dhaleenba boqortooyada waxay u kala leeyihiin siday u kala wen yihiin nin walba ninku ka wan yahay buu ka mutaa xilka ama adeer ha noqdo ama wiila dhalay ha noqdee kadibna abi cabdilaahi oo dayara markay hawsha cabaar soo socotay buu xukumkii marooqsaday isagoo uu joogay nin adeerkii oo abu marwaan layaho ka da'weynaa abu iyo waxaa isqabtay cabdulaahi baa abu cabdillahi baa isqabtay maxamed cabdillahi sacdi niman ashraafa aalubeyt rasulillahi bay ahaayeen muslimiintuna ay u hogaansamaan oo waddankaa kadib dagaalada dhex maray odaygii adeerka iyo wiilkii dowladda haystay dagaalihii labaatan iyo kow macrakay ahaayeen intuu waxaa ku jabay wiilkii odaygii baa meeshu u hadhay wiilku wuu cararay waagii dambe wuxuu u tegey sbain buu tegey sbanishka boqorradii gaalada wuxuu ii kaalmeeya oo ii gargaara boqortaydii aabbahay baa adeerka iga dhacay inaad dhulka iisoo qabataan ba rabaa ila halgantaan ila dagaalgashaan hantidan aan wax idinka siiyo boqorkii sbain wuxuu yihi dhulkaa nin taga oo guulaystay lama aragee u dhaqaaqi mayno muslimiinta ninka dhex taga waa diiranayaan buui xataa dadka ka ilaashood mar ka rayso oo degto aakhir kuwa ku dirto weybuu ku baabi'iya dhulka aan u dhaqaaqi mahay buui boqorku wuu soo laabtay wuxuu kusoo calaalay bortaqiisku yimid nin haystay buu u tegay oo nin dhallinyaro kibirani u ahaa boqortimo cidlaa ka helay waxaa layidhi dhulka maqhribna kala bar aan ku siiyo kaalayna boqortooyada ii soo dhici adeerkan iga qabo muxuu hi diyaar baan boqol iyo labaatan kun oo nin soo dhaqaajiyey fardoole u badnayd kan boqorkii ee cabdullaahi bni moxamed aba cabdilaahi sacdi la yidhaahday asagu shaydaankii ee galada doontayna wuxuu watay saddex boqoloo la carartay buu watay waxaa ku jira nin faqiiha oo kutub alifo aad loo jecla oo la oran jiray waxaa lo odhan jira abu cabdillahi maxamed cabdillahi ibni caskar saaxibu kitaab dawxa mualaf manshuura wey cinda almaalikiya oo la yaqaan waliba eh, mutaakhiriintooda baa ragga ku jiray say u ciidankii loo socday waxay yimaadeen maqrib xuduuddeedii bay yimaadeen baddi ka soo gudbeen abu marwaan iyo muslimiintu waxay maqleen ciidanaan fooda la gelin karin inuu meesha afartan kun buu yaa allah kusoo ururey wadaadka kale ninkii muslimka ah ee boqorka waddanka ku hadhay ee shariifka ah afartan kun buu yaa allah kusoo oroshay kna kana boqol iyo labaatan kun oo gaala iyo wuxuu asagu yabiban karay konton boqol iyo konton kun buu wadaa oona xataa isku awood ahayn abi marwaanku nin dhib badan oo geesa oo shujaaca oo saaxiiba makiida wa xarbi buu ahaa kadib wiilku adeerku ahaa yaa wuxuu sameeyey khayaano sun buu usoo dhiibay nimanuu ka dhigay inay dowladda taageersan yihiin islaamka buu sun ugu soo dhiibo munaafiqiina wuxuuhi adeerka raashinka u sumeeya kadib odayga baa raashinka loo sameeyey uu cunahayey ninka boqorka ee muslimka ah sunti baa qabatay markuu dareemay inay suntu qabatay ay wuxuu idhi waa inaan duullo oon gaalada meeshay joogto joogno ogu tagna buu i dadkan oomuusa sheegin uu ka qariyey hadduu xanuun baa bilaabay boqorku waa xanuunsan yahay sariir ugu qaada buu idhi berri wixii ka dambeeyna waa inaan duullaan qaadna gaaladana loogu tago meeshay joogto maxaa leeyihi boqorow ciidankii ma diyaarsano waxaa ka baxa buui magaalo kasta nafiir caama waa in istinfaar caama la geliyo waxaynu hayno waannu iskugu geyna meesha waadi lmakhaasin ay nimanka ay joogaan kii adeerku awaashadan wuxuu gaalida wuxuu ku yidhi hal bil dagaal ha gelina suga maxaa jira adeerkuu dhiman doonaa buui leannu suntaa gaadi daawana heli maay wuu dhiman doona mar hadduu dhintana dowladdu waa laisku qabsan khilaaf baa dhici muslimiinta ma iclaanka anaa qabsan doona buui ii kaadiya nimankan nasaare niman kibirsan weeye abu marwan wuxuu bilaabay waraaq inuu qoro wuxuu leeya waa idiin soo socdaaba kuhi gaaladii laba usbuuc baa idin soo jira cal haddaad rag tihiin anu waan soo socday soo dhawaada bui soo socda wuxuu rabaa intuu soo sii socdo iyo intuu ayagu soo socda waqtigu gaabto intuusan dhimanin la ishelu doonhaya kii wiilka ahaa hawshaa wuu ogyahay wuu daray wuxuu ihi gaaloy ha dhaqaaqina hal bil wareeg wareegaysta sir eh, muxuu xogow sahani iyo munaawashaad mooyan dagaal weeyaan la gelin odaygu markuu dhinto anaa meeshan ee ku qabsan doon ayadoon ku daadanin wuxuu ihi ma anoo nasraani ah oo mid muslimo sakaraada uu fartay ugu yeedhaan baan istaagahaya waan gelhaya gaalkii waa soo dhaqaaqay meel baa la laysku hele bannaan ah ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiintii buu guuleeyey dagaalka oo socda oon weli gaaladuna aysan jabin muslimiintuna ay la lays riixin ayuu abimarwaan geeriyooday markuu geeriyoonhaya nimankii xujaabta ah ee waday sariirtiisa wuxuu ihi sariirtayda wada markaan dhinto ciidanka ku dhaxwada waxaadna tiraadaan boqorka wuxuu leeyahay saa u dagaalama halkaa mara tilmaama inaan noolahay ka soo qaada buuri lamana sheegi karo muslimiintu hadday jabaan iyo hadday guulaystaan inaan dhintan lama sheegi karo walaalkii abbaanduulo ahaa iyo nin addoon ahaa labadaasa garihiisa ogaa labaduna waa qariyeen asagoo eh, farta af kula jiruna geeriyoodo farta qaniinsan saasuu ku nafbaxay boqollabaatanka eh, kun iyo wixii soo raacay toban kun waxaan dhan baa ka figtay ciidanka muslimiinta labaatan iyo shan kun baa leeatay oo isshahiiday eh, labaatan wax dhan baa ka sooran oo laku badbaaday dagaalkaas burtaqiisku wuxuu ku kalifay inay naaftaan oo weliba ay fatwadaan boqoradoodii cafwan eh, wadaadahoodii waxay fatwadeen bacda tilka alhaziima waxay fadeen zinadu inay bannaantahay xalaal tahay yay fadwoodeen oo bortaqiiskao dhan laga fatwooday wadaadii shireen saddex boqol oo faqiih nasraani masiixi waxay soo fatwa ku saabsan zinadu inay banaan tahay xalaal tahay gabadh kasta oo nasaarana ah ay dhiibato say wiil u dhasho bortaqiisa ragga waa dhammaaday nafar nool ma jiro culama muslimiinta waxay ku qiyaaseen dagaalka dagaal lamida inuusan dhicin fi taariikh leanna yoom waaxidu dagaalka ah dagaal ay saa loogu leecdo oy gaalasaa ugu jabto fii yomin waaxidin boqorkiina uu dhimanayo oon laga warqabin ilaahay nasri uu keenay buu ahaa waxaan oo jeedaa markii gaalay la qufahayey gaalada dhexdeeda waxaa laga helay faqiih min ashhari اlfuqahaa oo la soo dagaalgalay gaalada kuna dhexdhintay dhiiggii gaalada iyo asagoo murtada dhiiggiisabaa isku qulqulay ninka waxaa la yidhaahdaa markuu ka hadlayay saaxibu listiqsa liakhbaari duwal maqrib alaqsa mujaladka labaad safxada xaadisada sanadka bisha rabicitaani wuxuu yidhi wamin wujida sariican fi lqatla yowmaidin alfaqiih abu cabdillaah muxamed bn caskar saaxibu dawxa fainahu kana haraba maca almasluuq ninkii xilka laga qaaday wa kaana min bitaanatihi fadakhala macahu bilaad alcaduw fawujida min bayni fawujida bayna jiyafi الnasaara qatiila watakalama الnaasu fi amri xata qiila inahu wujida cala shimaalihim mustadbir اlqibla ninkaa markii lasoo bixiyey meydkiisa isagoo dhanka bidix u jiifa qibladana dhabarka u duwa oo saa ku nafbaxay baa nasaay laga dhex qaaday gabagabadu waxaa weeye wadaadku inuu fitnoobo oo uu diinta ka baxo ama ummadda uu minjaxaabiyo ama waxaan diina ummadda diin ooga dhigo waa wax soo dhici jiray hariibna aan ahayn ruux macsuumana ma jiro intuu alla ilaashay mooyeen adigase waxaa kugu aadan inaad ilaahay subxaana wa tacaala barido nin walba oo diintiisa ku kalsoon inaad ka ilaaliso xaggana aada ogaato hawshani inay soo dhici jirtay adaa bilahi towfiiq